الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الشيبي بن سابور رحمه الله fii baabi aliilaa'i wa ictizaari nisaa wa takhyiirihinna waxaan ku jiray masalat liilaa iyo dhaartii uu nabigu ka dhaartay haweenkiisa bil inuu ka fogaanayo ku dhaartay iyo masaa-ishii ku saabsanee takhyiirka iyo ka fogaanshaha nabiga calayhi salaam maxaa siskiisu ka fogaanay riwaayaadkii alimaamu muslim soo celceliyey kuna saabsanaa cumar bin khadaab radi allaahu canhu oo xogti tirado inuu soo ogaado inuu dalaaq dhacay markii la faafiyey nabiga haweenkiisii waa wada furay warkaasna xaqiiqadeeda ay noqotay nabiga inuuna furin inuu ka dhaartay bil inuu u dhowaado guryihiisa uu uga tegay guryihii u ka tegay sala allah alay wasalam meel mashruubaha ama khasaanada oo gaar ahayd oo jaranjaro lahayd oo korraysana uu iska galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh masalada ayad ahayd buu ku dhex jiraa qaala wa kaana lii jaaru min alansaar waxaa ku dhex jirray cumar bin khadaab oo ka sheekeynaya asagiyo ninkii saaxiibkiisa ahaa wa kaana lii waxaa ii sugnaa buu leeyahay jaarun daris min alansaarid ansaarida oo xaafadaha eh, sharqiya alxar asharqiya ree aws ay degi jireen halkaasuu cumar radi allahu canhu reerkiisa iyo deganaa uu deganaa marka wuxuu leeyahay anigii inaan saaxiibannahay oo jiiraan ahayn yaa fa kunnaa waxaan natanaawadu kuwa ku an nuzuula degidda ilaa rasuulillaahi rasuulka xaggiisa loo dega calayhi salaatu wasalaam magaaladii markaa toonkeed ee masjidka nabiga ku yaalay iyo rasuulka maqarkiisii ay ka yar fog yihiin marka buulooyinka waxaan hadda oo kale iyo atraafta magaalada geesaheeda halkaasuu ka imaanayo in maalin walba ay imaadaan masjidkan isu soo raacaan barihii kale iyo hawlihii kalea jira marka in cashirkiina uunan ka baaqanin wixii soo dhaafana oo labadooda mid ka mida uu qaybgalo oo xaadiro wixii kale qofka kale uu shaqadii sii qabto ama danihii sii qabto marka xirsiga saxaabada ay ku dadaali jireen cilmiga ayayna ku tusaysaa marka fakunnaa natanaawad nawba moorkeysi iyo maalmaysi annuzuula degidda ilaa rasuulillaahi nabiga xaggiisa loo dega calayhi salaam fayanzilu yowmaa maalin waxaa degi jiray saaxiibkaygu leeh wa anzilu yowmaa maalin anigaa degi jiray fayaatiinii wuxuu ii keeni jiray bikhabari alwaxyi wixii waxyi oo soo degaa samadii cidkii baa isku furan oo waxyigii baa ka imaanaya xag alleh nabigana lagu dejinaya calayhi salaatu wasalaam habeenkiya maalinba wixii marka waxyi oo khabar ah oo soo dega ayuu ii keeni iyo wakayrihii wixii waxyi aan ahayn oo umuurihii kale ah hadday noqoto filxarbi wasilmi dagaal dhacay ama la abaabulaayo iyo iska caabid iyo jihaadkii howlihiisii iyo silmi iyo nabadgelyo iyo dad heshiis lala gelaayo iyo wixii ku saabsan wa aatiihi ana waan u keenaya bimihli daalika sidaasoo kale ana maalintaydaan wixii xogoon haya ama cilmi soo kordhaya ama xogo kale iyo arrimo kale oo jiraan ama ciidan la diray haddii laqoto xaj loo diraayo maalan jihaad ama loo diraayo zakadii iyo soo furiddeedii ama loo diraayo jizyadii howro badan baa loo bixin jiray ciidanka wa kunnaa nataxadad waxaan ku sheekaysan jiray buu cumar oo hadalhayntu ay ahayd xilligaasi maalmahaasi anna qasaana ninkii boqorkii nimanka reer kasaana hidihi jiray kasaasina oo shaam deganaa oo aslul carab ahaa gaalana ahaa oo acdaa xarbiyiina ahaa nimankaasi inay tumciru u kabagelinayso alkhayla fardahoodii litaqzuunaa si in soo duusho warkaasaan ku sheekaysan jiray oo xogtii iyo xuuraankii ayaa wuxuu soo gaarayay in nimanka ay col u diyaarsan yihiin oo inay soo duulaan ay rabaan madiina waxay ahayd meel waxay ku taallaa bayna xarratayn laba xarro xarra sharqiya xarra garbiya xarratu waaqin iyo laba xarro u dhexaysay guud buuraha ku wareegsan marka dhinaca ka mid a ah madiina kamaba soo geli karaan fardaha dhagaxyo ilaahay ku abuuray oo shiilamadowa oo fiiqan oo farduhu ku socon karin marka waxay samaynayaan fadihii baa loo kaba gelinaya si ay dhulkaasi saxraha ee buuraha ay ugu socoto inuu ninkaa marka fardihiisa u kabagelinayo oo isku diyaarinaya litakzuunaa inay ku soo duulaan warkaasaan ku sheekaysanayna oo haynay egtaa noo taagnayd fanazala saaxibii saaxiibkay baa maalin degay oo moorkadiisii iyo isaga wakhtigiisii ah uma ataanii cishaan wuxuu ii yimid xilligii habeenkeed ama cishihii fadaraba baabii albaabkaygii buu garaacay uma naadaani waa i dhawaaqay intuu albaabkii garaacay waa kii dhihi jiray auma huwa auma huwa cumar meesha meeshbuu ku jiraa markaasaan fakharajtu ilayh u soo baxay faqaala wuxuu yidhi xadaa amrun amar baa soo darriyey cadiimun weyn arrin cusub oo aad aad u culus ayaa soo darridoon walaaye qultu waxaan idhi buu yidhi maada oo muxuu yahay waxaa cusub ee soo kordhay ee weynay leedahay ajaad qasaan wixii maskaxdiisa ku jirtay iyo cabsida markaa laga qabay qolkaas ayaa la sugaayay oo laga baqaayay marka ma nimankii baa yimid reer qasaan qaala wuxuu yidhi saxaabigii laa maya bal acdamu min daalika wax ka weyn ayaa yimid wa adwal kana dheer xagga natiijada iyo salbiyada ay keenayso dhibaatada ay keenayso ka dheer reer qasaan hadday imaadaan waa loo diyaarsan yahay dagaalkuna maalin unbuu qaadana waa lagu kala bixi laakiin dhibaato kale oo culays ugu haysa oo ka dheer ayaa soo kordhay dallaqa nabiyu nabigu wuxuu furay sala allahu calay wasalam nisaa'u haweenkiisaoo idilba waa furay ummahaatulmu'miniin oo dhan waa la sii daayey tanaa ka culus oo saxaabada oga dhib badan dagaal la galo iyo cadow laisgalo arrintaasaa nooga culus faqultu waxaan idhi buu yidhi cumar baa isla hadlaaya qad khaabad way hoogtay xabsatu xabsa wa khasira way khasaaraysa yacni haweenkaa waa la furay laleeyahay gabadhiisaa ku jirta xabsee in badan baan u digay oon waaniyey oon inis jir marka maanta waa ku dhacday dadka looga baqaayay way hogtay qad kuntu waxaan ahaa adunnu kii u maleeya haadaa dhacdadan oo kale kaainan inay ahaan doonto inay arrintan imaan doonto waan u malaynayay sida ay arrimaha u socdeen ee haweenka nabiga calayhi salaam hadday noqoto kiirada iyo maseyrka iyo mararka qaar nabigaba inay gooyaan oo u cadhoodaan ama hadal ku celiyaan xataa idaa sallaytu subxa salaadda subax markuaan tukaday buu leeyahay shadadtu calaya waxaan xidhay oon isku adkeeyey iyaabay dharkaygii dharkaygii baan intaan diyaarsaday salaada subax kadib waan isku sii daayay madiina townkeedii iyo masjidkii nabiga iyo guryihii nabiga calayh salaam si aan warkan iyo khabarkan usoo xaqiiqsado riwaayo kalena waxay ahayd wuxuu ku tukaday masjidka nabiga marka labada riwaayo waxaa lagu jamciyaa intuu salaadii si halhaleela u tukaday awalu waqti ayuu haddana jamaacadii oo socotuu nabiga masjidkiisa ka soo gaaray ilamaba si kala fogeen uma nazaltu waan tegay fadahaltu waxaan u galay calaa xabsata xabsa wahiya tadka iyada ooyeysa waa gabadhiisii uu ka bilaabay faqultu waxaan idhi atallaqakunna mayna furay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga mayna furay faqaalad waxay tihi laa adri ma ogi inuuna furayee in kale haa baraarugse huwa nabigu daa wakaa muctasilun fogaaday fii haadihi mashraba meeshaas iyada ahee mashrabada ah ee sharaabkana lagu cabbo alaabtana la dhigto ee gorafada ahee jarajarada lagu fuuro halkaasuu nooga fogaadayoo haweenkiisii guryihiisii guryahoodii midna ma joogo inuuna furayse ma sheegi karo laakiin khilaafkii iyo nabiga inuu calayhi salaam ka cadhooday arrintaa way caddahay faataytu hulaaman baan u imaaday addoon low nabiga uu lahaa waa iswadda madow rabaax buu ahaa waa soo marray faqultu waxaana ista'din licumara cumar baa idan weydiisanay nabiga u weydii ha u soo galeen fadakhala waa u galay uma kharaja ilaya waa ii soo baxay faqaal qad dakartuka lahu waan kuu sheegay nabiga oo cumar baa bannaan ka taagan waan idhi fasamata waa ka aamusay ah, soo gal iyo ha soo geli midna lama hayo kol haddaan idan sariixa la hayninna ma soo geli kartid wey fantalaqtu waan tegay xataa intahaytu ila almimbar masjidka nabigaan tagay oo mimbarkii nabiga calayh salaam masaajidka oo kuwa dhegan guryaha nabiga halkii baan galay oo fa mimbarkii baan ag fadhiistay fa idaa cindahu mimbarkii waxaa ag xooman oo fadhiya rahdun koox juluusan fadhiya yabkii ooyi bacdu markood koox saxaabadii ka mid ah oo qaarra murugsan qaarra ooyayo ilinkii ceshan ayaan arkay fa jalastu qaliilan wax yar baan fadhiyey buyi waa la wada warbaharsan yahay uma qalabanii waxaa iga qaali noqday maa ajid waxaan helay wixii aan dareensanaa ee walbahaariga murug ah tiibaa iga qaali noqotayoo inaan iska fadhiyo way i suuroobi weyday uma ataytu alghulaama waxaan u imaaday wiilkii asaga ay rabaaxa faqultu waxaan ku idhi ista'din licumara cumar idan u weydiiye nabiga han u soo galeen fadakhala waa u galay rabaxa nabiga uma kharaja ilaya waa ii soo baxay faqaal qad dakartuuka waan ku sheegay lahu nabigaan kuu sheegay fasamarta waa iga aamusay nabiga fawallaytu mudbira waan jeysaday anoo xagga dhabarka u dugay nabiga calayh salaam faida alghulaamu yadcuunii markii saddexaad bay ahayd markaasaa gadaal layga dhawaaqay oo wiilkii rabaxa u dhawaaqay oo yidhi waa lagu idmay faqaala udkul soo gal faqad adina laka waa kuu idmay rasuulka calayh salaam iska gal guryaha ma aha guryihii nabiga iyo guryaha dhammaan dadku ay leeyihiin idan la'aan layskama geli karo xataa tastaamisuu wa tusallimuu calaa ahliha ilaa idan la weydiisto oo magacaadana aad sheegto oo dadka salaanto iskama gelaysid guri dad leeya dalaq iskama dhehaysid si lagaga taxadaro oo dadku hadday diyaarsan yihiinna soo galay ku dhahaan haddii kale oo xilligaasi ama wakhtiga ama munaasabada ayna ku habbooneen ama ma aheen diyaarba aan loo ahaynba iyadana aan lagugu idmin marka idan baa la rabaa idankana wuxuu leehay aadaab salaam iyo idan qaadasho iyo magacaad inaad sheegto waa kuma haddii lagu yidhahdo ani inaad tiraada ma ahay magacaadaad sheegaysaa iridka dhinac baad ka istaagay oo albaabka isku toosin maysid iyo gurigii gudihiisaba fiirin maysid haba hoodhe hoodhe leh waxaasoo dhan shareecadu waa khilaafsan tahay waxaa rabaa istiidaan sharci ah ayaa la rabaa inamaa jubila alistiidaanu min ajli albasar ayuu nabigu calayh salaam waxaa istiidaankan iyo idadalabka loogu talagalay araggaa iyo bastarka dadka indhaha dadka ayaa la iska dhowraya in cawrada ay ku dhacdo ama waxaan habaysnayno dadku inaan rabin in laga arko inaad aragto waa reerku wasdhex yeeli karaa marka calaa kulli nabiga calayhi salaam waa u idmay markii dambe waqad adina laka waa ku idmay soo gal fa dakhaltu nabigase waa cawaysanyaha calayhi salaam waa ka fogaaday haweenkiisii dadkii kalena waa ka dheeraaday faqad adina laka waa ku idmay soo gal buuli markaasaan u soo galay nabiga calayhi salaam fa sallamtu calaa rasuuli illah rasuulka ilahi baan salaamay sala allahu calayh waaalih wasalam faidaa huwa muttaki'u nabigu wuxuu ku dangiiyaa oo ku jiifaa calaa ramli xasiir darin xarkaheed yacnii darin laga sameeyey geetimirinta laamaheeda oo haddana murammal ah xarkaiyo wax lagu soohay oo lagu dhabay ayuu nabiga ku jiifaayoo qad aftara fii jambihi dhinaciisayna saamayn ku yeelatay wax ilan ooga xiga ama gogala ama mara jilicsana ma jirto jirkiisii iyo xarkihii wax u dhexeeya male markaasay ku sawirantay rasuulka calayhi salaam jasadkiisi iyo jidhkiisa iyo dhabarkiisa qiimaha badnaa faqultu waxaan idhi isagoo ku taagan adallaqta ma furtay yaa rasuulallah rasuul allah nisaaka haweenkaada ma furtay farajaca ra'sahu markaasu farafaca ra'sahu madaxiibu intuu kor u qaaday ilaya aniga xaggayga soo fiiriyey buu qaala yidhi laa maya ma furin marka idaaxa iyo ishaaca iyo waraan la hubsanin oo la sii daayo la baahiyey buu ahay <clears throat> marka waana soo marray in arrinkaa aan la ogoleen sideeda waxyaalaha noocaas oo kale ah, ama amniga ama silmiga ama umuuraha caamka ama khaaska ah xaqiiqay u baahan tahay fatabayanu in wax la cadaysto walow raduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli ilamri minhum lacalimahu aladiina yastamiluunahu minhum ida jaahum amru min alamni aw ilkhawf adaacuu bihi waa lagu ceeday eebay munaafiqiinta iyo dadka aan aqoonta lahayn iyo dadka iska duuflaallada ah ayaa waxaa la leeyahay waxay maqlaanba way la boodayaan waxay maqlaanba suuqay gelinayaan waa waxa hadda jiraha maanta maxaa jira waad ogtihiin arrintaasi xilligaasi ha dhacdo ama lama dhacdo wax yar oo naadir oo wax la sheego aan sii badnayn ayaa dhacdooyin yaryar ahay qur-aanka quraanka kusoo degi jiray oo la sixi jiray laakiin maanta waxay noqotay inuu qofku wuxuu rabana uu sheego oo faafiyo asagoo qoraal iyo af iyo adin iyo indho iyo muuqaal intaba muujinaya inuu meel walbaba mashaariq alardi wa maqaaribiha daqiiqada inuu adduunka o dhanba waxaan jirin oon sugnayn inuu gaadhsiiyo oo haddana dhaawac weyn ku geysanaysa xagga cirdiga iyo sharafta qofka iyo xagga amniga iyo nabadgelyada iyo xagga midnimada iyo dadka iskuduubnidooda intaba kala daadinoo burburinaysa weliba waxaa intaas sii dheer wixii ay been tahay iftiraa ay tahay namiimo iyo isku dir ay tahay akhlaaq xumo oo dhan ay kulaysatay ayaa haddana waxaa intaa usii dheer inay tahay been aan waxba ka jirin war been oon waxba ka jirin intaa waxaa ka sii daran oo ka sii foolxun xoolaaba lagu qaataa oo waxbaa maarata lagu raadsadaa oo lacag baaba lagu qaadanaya qofba qofku ka been badan yahay oo wax maskaxda iyo maankaba burburiya uu u sheegi badan yahay ayuu ka lacag badan yahay baa laleeyahay ah, inta akhlaaq xumada faafisa ayaa ugu badan inta mushaarakada iyo ka qayb qaadashada iyo firsiga kuwaas ugu badan haddaad aayad iyo xadiid sheegto waxaa laga yaabaa mushaarakadaada inay noqoto toban qof inay noqotaa dhici karta ama waxaan boqolba gaaraynin oo xadiid sheegto nabawi ah ama sunna nabawi ah muxuu ahaa qur'aanka aayaad aan alkariim laakiin hadday noqoto wax aan waxba ka jirin dad baa isku dhacay hebel baa la dilay hebel baa dhulka lagu jiiday wax waad maqashaan waxay noqotay balaayo weyn oo albaaba soo furmay ayay noqotay intaasoo qalaa'iqa ayaa raadinaysa oo nin walba sii diraayo nin walba sii diraayo marka sadaqa rasuulullahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu sheegay in la tusay habeen habeenada ka mid ah naartii iyo jannadiiba wuxuu arkay dad naarta ku jira oo afka laga jeexayo afka laga jeexayo infisaa loo saaxiyo ayaa halka laga gelinayaa bahal toori ah oo mandiil ah oo ololaysa markaasaa ilaa qadaadka la jeex sankaa laga gelinayo ilaa madaxa la jeex ishaa laga gelinayo ilaa qadaadka meesha dambaysaa la geenaya intaa markii la wada quwaaxo oo la dilaaciyo ayaa dhanka kale loo gedinaya dhinacii kale haddana lagu bilaabo oo la jeexi waa qof nool oo cadaadaya markaas inta ka dhinacii kale lagu jiro dhinacii hore ee hadaayi la qalay waa sii bogsan oo maqaarkeedii iyo dhiiggeedii iyo howlaheeda dhan ba ay ku soo noqoni haddana tii baa la bilaabayaa liyaduuqu cadaab suu xanuunka u dhadhamiyo ayaa meeshii lagu celinaya leanna haddii mar la dillaaciyo oo haddana markii meeshii laftirkeeda la jeexo xanuunkiiba qofka marka dambe uu ilobaya laakiin haddii meeshii lagu celiyo oo maqaarkeedii iyo howlaheedii halkii lagu celiyo waxay noqon haddana xanuun cusub oo wadnagooyo oo dhib badan bu haddana noqonaya sidaasaa lagu wadayaa nabiga calayh salaam hadduu weydiiyey jibriiloo yidhi muxuu yaha ruuxan wuxuu yidhi waa midkan warar aan sugnayn iyo war intuu sheego warkiisa ay aafaaqda iyo adduunka o dhan ay wada gaadhi ogow xilligaas ma jirin wax adduunka o dhan hal mar waxa gaadhsiiye ma jirin waxa la watay ugu xoog badan faras buu ahaa ee meel gaari kara faras lagu ordo gaari ma jirin diyaaradna ma jirin waxaan kale ee daqiiqad adduunka o dhan wada wareegaaya ee la qoraayana ee internetka lagu maryana ayaduna ma jirin maca dalika nabiga calayi slam wuu sheegay qofka asaga ah hadalkiisa inuu wada mari doono wada gaari doono aafaaqa aafaafa ardi ardadoo dhan inuu wada gaari doono asaguna sidaasaa lagu cadaabayaa dadka marka facebookyaha qora yutuubyada waxgeliya cayda dadka iyo isku dirka dadka iyo khilaafka iyo xumaanta iyo akhlaaq xumada faafiya akhlaaqxumada faafiya xataa iyadoo run a ah waxaad sheegayso wax dhacdagay jirt ay tahay yaan la ogoleen oo namiimo ay tahay oon la ogolayn ay tahay ishaacatu alfaaxisha liladiina aamanuu ah, dadka muminiintao xumaantooda la faafiya aan la ogolayn dadkaa marka weligood dambigooda buu qoranaya buu qoran yahay xataa hadday waxbaa toobad keenanay dhahaan warkoodii iyo sunnadoodii sayi'adeed iyo raadkoodii baa weligii baaqi ah oon la tiri karin wanaktubu maa qadamu waaaaru wax allaala waxay hormarsadeen iyo raadkoodii baan qoraynaa bu ilahi subxana watacaala ayaan qoraynaa marka waxaasi ayuaa ah markaa hadda caado iyo dhaqan laga dhigtayba akhlaaqxumada noocaas oo kale ah ayaa rag iyo haweenba laiskugu tegay oo la faafinaya dadka dadka marka muslimiinta arrinta waa inay ka baraarugaan qof walba oo waxaa ka howlanna waa in si adag loo inkiraa oo aan loo marxabaynin loo mashxaadaynin loo sacbinin loo qoslin aan waxa uu faafinayana lagu saacidaynin inuu faafo aan lagu saacidayn ayaa loo baahan yahay ayib marka wararka asaga ah ee faafay ee haweenkii nabiga waa furay ah cumar radia allahu canhu inuu xaqiiqsado oga soo tegay xaafadiisii ilaa nabiga saddex jeer la celiyey oo laga celiyey oo markii dambe ku guulaystay inuu nabiga gaaro nabigan uu su'aalo markaasuu wuxuu yidhi laa hadda way yartahay war baa la maqlaya aan soo hubsanno waxdii waa yartah nin walba halkaas ka sii wadaya halkii lasoo soo gaarsiiy buu sii gaarsii weeraya marka waxyaalaha ilaahay noo dhacayo ka mid taha qiila waqaal qiila waqaal waxaa la yidhi iyo wuxuu yidhi iyo waxa noocaas oo kale dayib waqaal laa maya buu faqultu waxaan idhi buu lehay cumar allaahu akbar ayaa ihi wallaahu akbar tacdiim lilaahi subxaana wa tacaala in warkii asaga ahaa uunan waxba ka jirin xaasaskii nabiga iyo ummahaatulmu'miniinan aan la furin low markaasuu deena cumar hadal bilaabay nabiga cadhada uu kaga bixiyo iyo qisooyin iyo sheekooyin iyo wixiiba oga sheekeeyey wuxuu yidhi low ra'aytana nabi allaw haddaan maakili had yaa rasuul allah walxaal kunna aan ahayn wa ama waxaan ahaan jirnay macshara quraysh annaga reer quraysheeda waxaan ahaan jirray waa ise jumlo muctarida qowman dad waxaan ahaan jirray naqlibu nisaa haweenka ka adkaan jir reer quraysh hadda haddaan nahay haweenka waan ka adkeen wax hadal lagu soo celin jiray ma jirin islaamka ka hor iyo jaahiliyadii dhaqanka annaga saasuu ahaa haweenayda ninkeeda ka dambayn jirtay falamaa qadimna almadiina markaan madiina aan imaanay oo aws iyo khasraj oo aslul yaman ah araqu lquluub niman qalbi jilicsan naxariis badan madiino deganaa markaan u gallay wajadnaa waxaan helnay qowman dad taqlibuhum ay ka adag tahay nisaahum haweenkooda niman haweenkooda ay ka adag yihiin haweenka ka adag ayaa u nimid markaa haddii la yimid magaalo madiine aan iskugu imaana haweenkaanagi dhul walba nin walba dhaqanka waddankaasuu yeelani fatafiqa nisaa'una haweenkaanagi waxay guda galeen yatacallamna inay wax ka barteen min nisaa'ihim haweenkoodii iska caabinta ragga iyo hadalku celinta iyo inay naagtu ay ninka wax la qabato oo la tashato oo hadal wax ku darsato arrimihii bay ka qaateen fataqadabtu calaa imra'atii yowma maalin baan islaamtayda u cadhooday fa idaa hiya turaajicuni way igu soo celisay hadal hadalkii aan ku idhiba jawaabay bay siinaysaaba waxaan aqoonay oo aqaan jirayna ma aha ama dhaqan aan u lahayn inay naga dala hadasho madaxayday foorriso oon waxaan dhihi karna dhaano unbaan ku naqaanay way igu soo celisay fa ankartu waxaan inkiray an turaajicanii inay igu soo celisay an turaajicanii inay hadal igu soo celisay oo i mucaaraday tanaaban inkiranun haddana kasii qaaday buu yidhi caro qaalad waxay tiri maa tumkin oo maxaad u inkiri an uraajicak inaan hadal kugu celiyo maxaad saa ugu inkiraysaa ola yaaban tahay fa wallaahi baan ku dhaartay ina aswaaja nabiy haweenkii nabiga calayh salaam la yuraajicannahu way ku celiyaan nabiga hadalka way mucaaradaan wa watahjuruhu ixdaahunna weliba mid ka mid aha ka haajirta alyowma maalin dhan ila leyl habeenkii laga gaabo oo nabiga aad ku tuurto oo u cadhaysnaato aan laba hadlinba maalin idil adiguna hal erayoon kugu irin baabad la cadhaysan tahay faqultu waxaan idin yidhi qad khaaba waa hoogay man midda facala sameeya daalika arrinkaa minhunna haweenka nabiga midda warkaas samaysa way hoogta way khasaartay afataamanuu ixdaahun oo middoodna waxay aamin ka tahy an yaqdaba allah inuu ilaahay subxaanahu wa tacala u cadhoodo calayhaa korkeeda liqadabi rasuuli illah ladii rasuulihii sala allah alay wasalam carada nabiga darteed wuu nabiga u carooday ilan ay ka cadhaysiiyeen inuu ilaahayna ugu caroodo mi'aamin bay ka yihiin say u dhici kartaa arrinkaas fa idaa hiya haddii dee ilaahay u caroodo qad halakad way halaagsantay soomaa fatabasama rasuulu ullah nabiga calay salaam markuu intaa cumar yidhi oo isbeddelkii dhacay iyo haweenkii horeye kuwan uu isgarab dhigay isagii islaantiisa wix dhex maray nabigu waa muusooday calayhi salaatu wasalaam oo tii asaga haysatay buu cumarna ka sheekeeyey faqultu waxaan idhi ya rasuul allah qad dakhaltu calaa xafsa xafsaaan u soo galay buu yidhi waa gabadhiisii faqultu waxaan ku yidhi laa yaguurannaki way gabadyahay ha ku kadsoomin inu kuu kadinin ankaaran inay tahay jaaratuki midda lagula qabo hiya ayaduba awsama mid kaa quruxsan minkii adiga oo axabba ilayka uu kaa jecel yahay rasuulillaahi si rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam nabi minkii xaggaada uu kaa jecel yahay axabba ilaa rasuulillaah rasuulka xaggiisana uu jecel adiga uu kaa jecel yahay kale arrintaa ku kalsooni saasaan ku idhi gabadha caaisha ee kaana qurux badan nabigana uu kaa jecel yahay intaad tidhaahdo waxay samaysaan samayni dee waxa weeyaan ku kadsoomi fatabasama waa muusooday nabiga ukraa mar kale muusoodii hadal laguma haynin rasuulku waa cadhaysnaa laba jeer buu u muusooday faqultu waxaan idhi buu yidhi cumar baa hadli astaanistu yaa rasuul allah rasuul allah waan ku wehelyeelaa waan ku wehelyeelaa waxoogaa ma fadhiistaa intaa waa taagan yahay qaala nacam haadi fadhiiso fajalastu markaasaan fadhiistay farafactu ra'sii usluubka cumar radia allaahu canhu carada nabiga si u furfuray eryar ayuu u furfuray si tartiiboo degan ilaa uu nabiga yidhaahdo fadhiiso marka horena soo gelidiisaaba ku qaadatay xaalad iyo muddo farafactu ra'sii madaxii baan kor u qaaday fii bayti gurigii baan saa u fiid fa wallahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arkin fiihi gurigii shay-an waxba yarudulbasara aragga soo celi waa meesha istoorka ahaa ee la rabay raashin iyo dhar iyo qalab iyo alaabo iyo intaas waxa inuu igu guran la rabay halkiibuu gurigiis bisaa u fiiriyey wax indhahayga soo celiyoon arka maba jira buu leehay ilaa uhubaa waxaan arkay uun jamcu ihaab weeyaane dhowr alaaa saddex saddex maqaar ayaan arkay saddex maqaar maqaarka xoolaha laga bixiyo iyo muxuu ahaa ayaa loo jeedaya faqultu waxaan idhi udcu llaaha yaa rasuul allah rasuul allow ilaahay noo bari oo ilaahay bari sidaan ku noollahay waad arataan ayuwasac ma waxaa loo waasixinayaa an yuwasica inuu u waasixiyo calaa ummatika ummadaada oo ilaahay cadiliga ka bixiyo ilaahay bari faqad wasaca calaa faarisa ree faaris iyo waruuma reer ruum ilaahay waa u waasiciyey oo barwaaqaya nicmay ku jiraanow sariirahooda iyo cuntadooda iyo xoolahooda waad aratay marka annagana ilahay ma waasiciye wahum laa yacbuduuna allah ayagoon ilaahay caabudaynin keligiis oo mushrikiin mujuus iyo ahlukitaab mushrikiina ah ayaa haddana ilaahay u waasixiyey annagii oo adigii oo khayru khalqigaah nagu jiro saxaabadii wanaagsaneed aan nahay waa ka annada fastawaa jaalisa nabigu markaasuu fadhiistay inta hore waa dakiigay uma qaala nabigu wuxuu yidhi afii shakin ma shaki baad ku sugan tahay anta adigu yabna alkhadaab cumarow cumar bnulkhadaabow lkhadaabow ma shaki gudihii baad ku sugan tahayoo adduunyada nimankaas nicmada iyo barwaaqada la siiyey ma jecel ilahay jecel yahayba waxaad u malaynaysaa arrinta inay ku xidhan tahay sidii loogu kala dhowya rabbi maya ulaa'ika qowmun waa dad nimankaas cujilad lahum loo dadejiyey tayibaatuhum wixii wanaag ahaa fi lxayaati dunya adduunyada loo dadejiyey aakharo waxbaa lama horeeyo adduunyadii baa nicmad iyo adduunyadii ah qiimaha adduunyada kama lahaa marka waa iska siiyey laama aakhiro oo intaasoo maarata weligeed baa laga soo noqonaynin ayay naar iyo cadaab ku jiri doonaan adduunyada marka waa la iska siiyey dayibaadkoodii baa loo soo dedejiyey adduunyada laakiin uu riwaayo kalea soo maray miyaada raalli ku ahayn an yakuna lahum dunya walal alaakhira in adduunya iyada u sugnaato annagana aakhira inoo sugnaato maxaa yeelay adduunyadu waa sijnulmu'min wa jannat lkaafir qofka mu'minka xaqis bay u tahay nicmada uu sugaysa iyo barwaaqada uu heli doono markii la fiiriyo adduunyada si kasta oo uu nicmo ugu jiro qofka mu'minka xabis bay ku jiraa maxaa yeelay nicmadii adduunyo nicmadeedii waa nicmo oo ay ku jirto dhibaato la socota wey xanuun baa la socda kuleel baa la socda qabow baa la socda walbahaar iyo murug baa la socota cabsi iyo colaad baa la socota laakiin waxaasoo dhan aakhira kama jiraan marka qofkii janno ilaahay siiyaa adduunyada marka la fiiriyo xaqi sideeba ku tahay gaaladuse aakhara naar baa uga horraysa ayagu saa darteed dhibaato kastoo adduunyada ay ku qabaan ayagu raaxay u tahay oo markii loo fiiriyo naarta sugayso faqultu waxaan idhi buu yidhi cumar istakfirlii ya rasuul allah rasuul allahu ilaahay dembidhaaf ii weydii hadalka aan ku hadlay in adduunyada aan garab dhigay nimanka annagaan isgarab dhigay ilaahay dembidhaaf ii weydii wa kaana wuxuu ahaa nabiga calayh salaam aqsama kay ku dhaartay anlaa yadkhula calayhinna inuuna haweenkiisa u gelaynin shahra bil min shiddati mawjidatihi oo mawjidatihi cadhadiisa daran calayhinna uu cadhooday siduu nabigu u cadhooday markay da isugu imaadeen ay biil iyo masruuf iyo xulli iyo alaabay ay weydiiyeen soo waxba rasuulka calayh salaam waa kii nabiga aad u carooday xataa caatabahu llahu caza wajal ilaahay baa ku canaantay nabiga calayh salaam markuu iska xarribay ama uu haweenkiisa qaar ka mida yidhi malabkaasi ahaa masalada casalka ama masalada maariya arrimahaasi markuu yidhi waa iga xaaraan ayaa ilahay ku canaantay middaa weynada ilahay ku canaantay qisadaa kalena waxaa weeya sirta ay faafiyeen ayuu nabiga calayh salaam la carooday oo meeshaa la galay bil buuna ka maqnaa oo ku nadray inuuna u soo dhowaanin ama ku dhaartay marka waxaa weeye dhowr masalaa meesha isku dhex jirta masaladaa ku saabsanaa nabiga calayh salaam iyo malabkii ay haweenku kuu shirqooleen iyo inuu nabigu calayhi salaam bil ka fogaa bishi markay dhammaatana uu soo degay iyo masaladaa soo marray iyadana ahayd inay nafaqay wax weydiisanayeen arrimahaasoo dhanba wey waa is soo gaargaareen qaala zuhriyu fa akhbaranii curwatu can caaisha curwaa ii warrama caaishuu ka warramo qaalad waxay tihi lamaa madaa tiscun wa cishruuna leyla sagaal iyo labaatan habeen markay tagtay dakhala calaya rasuulullah nabiga calayi salaam baa ii soo galay bada'a bii anigu uu bilaabay caaisha radia allahu canha umulmuminiin wax qarsoon maahayn nabiga inuu caaisha u jecla haweenkiisa sala allah alay wasalam masalada maxabada iyo qalbigana waa masaloode qofka uunan maaragtay la imaan karin inuu u simo dadka ooma siimi karo haweenka hadday noqoto iyo carruurtaa dhashay hadday noqoto iyo asxaabtaada hadday noqoto iyo intaba masalada xubbiga marka laakiin qismada iyo mid walba habeenkeedii iyo maalinteedii arrimahaas iyo nafaqadii iyo masruufkii iyo gurigii iyo sakarkii waxaasoo dhan nabiga calayh salaam cadaalad ayuu ku wadayay oo imaam buu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu fi lcadli cadaaladda xaggeeda ummaddiisuuna u jideeyey waa soo aroortay riwaayadhehaysa inuu dhihi jiray ilaah wataa qaybtaydii wixii aan kari karo laakiin ha ii qaban waxaanan kari karin oo maxabada iyo jacaylka loola jeedo inkastoo xadiidka bacdi ahli ay daciifiyeen badaa bii anuu igu bilaabay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah innaka aqsamta waxaad ku dhaaratay anlaa tadkul calayna shahra inaadan bil noo soo gelaynin baad ku dhaaratay wa innaka dakhalta min markay dhammaatay maana noo soo gashay acudduhunna anaad tirinayay waase faqaala nabigu wuxuu yidhi inna shahra bishan bay noqotay anigoo bil un baan idhi bishuna sagaaliy labaatan ayay ku dhammaatay marka hadduu soddon dhihi lahaa soddonkii maalmood bay noqon lahayd qofka hadduu ku nadro soddon maalmood lagama oggolo bil bisha hadday sagaaliy labaatan ku dhammaata maalin kale ayaa usii haraysa laakiin hadduu shahar yidhaahdo bishaama sagaaliy labaatana ku dhammaata ama soddona bishaan baa loo xisaabi ina shahra tiscun wacishruun uma qaala wuxuu yidhi nabigu yaa caaisha innii daakirun laki waxaan kuu sheegi amran amar falaa calayki korkaada maaha allaa tacjali inaada degdegin fiihi amarkaas xataa tastaamirii abawayki labadii ku dhashay aabbahay hooyada ilaa aad kala tashato uma qara'a calaya alaaya ya ayuha nabiyu qul liazwaajika xataa balaqa ajran cadiima masalatu takhyiir buu ahaa waan soo marray marka masalatu takhyiir iyo aliilaa iyo alictizaal iyo wataxriim oo la yidhi lima tuxarim maa xala allahu laka intii uu musanifku isku soo aruuriyey marka inay ahayd qiso qisooyin hal mar wada dhacay adiladeedii iyo waxyigeeduna uu sidaa u kala xalliyey hadday noqoto bisalatu taxriim lima tuxarima xala allahu laka layidhi qasara allahu lakum taxilata iimaanikum in kafaara la sameeyo hadday noqoto taxyiirkii iyo haweenkii inuu yidhaahdo midun doorta adduunkii inayna furo oo doorataan xoole iyo waxa inaad ka helaysaan iyo aakhare iyo alla agtiisa wixii ah haween nabiga uu khiyaar geliya aayadaha kusoo dega iyaguna hadday noqoto caradiisii nabigu uu carooday iyo ixtisaalkii uu ka fogaaday iyo bil inuu meeshaasi nabiga joogayna ayaduna waa natiijadii ka dhalatay caradii rasuulka calayh salaam oo haweenka u carooday intuu marka waxaa weeyaan waa masaa'il isku wada dhadhow oo hal maaragtay qiso ah ayaa waxay yeelan kartaa eh, aayado dhowra ah kusoo degi karo oo akara min sabab nuzuul ayib marka aayaddaasa soo degtay qaalat caaisha waxay tiri qad calima allah ilaahay qad calima wuu ogyahay nabiga calayhi salaam oo caaisha way yareedoo bal amay midun dooro inaad adduunka idna ugu furaayo inaad ila joogayso midun dooro markii lagu dul akriyey ayuu nabi cala salaam intuun ku dul akrimin ka baqay inay go-aansi qaadato oy tirahda haddii aad tiri khariigkii baa khiyaar u leedahay waan isfilay oo baan doortay taasuu marka nabiga cala salaam ka baqay markaasu wuxuu yidhi labadii kudhasha kala tasho ur baa soo wadaay marka asaga markaad maqasho taabaha wada kala tasho markaas ku dul aayadihii marka caaisha arrinkii bay tacliiqinaysaa waxay leedahay qad calima waa og yahay rasuulka wallaahi baan ku dhaartay ana abawaya labadii dhashay lam yakuunaa inaynan kollaba ahaanaynin yamuraanii kuwa i amraaya bifiraaqihi nabiga inaan faaruqo oo nabiga calayh salaam koladan aabbahay hooyada kala tashadoona wax saasuu nabiga ugu yireen waxay ula talinaysaan wuu ogyahay nabiga inayna dhehaynin waayahay haku furo ama furiin dooro arrintaa inayna ka soo fulaynin abubakar iyo umurumaan waa ogyahay nabiga calayh salaam saa darteed buu ugu xawilaya u leeyahay taradooda qaado qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi a haada ma arrinkan inaan adduunyo iyo doorto mataacu dunya iyo inaan aakhare iyo ilahay agtiisa wixii hadiga rasuulka aan doorto arrinkaa miyaan astaamiru kala tashan ama waya labadii i dhashay waa arrin iska cad ma'aalkeedii iyo maslaxada ku jirta labadaasi waxaa kale yihiin waa iska caddahay marka matadaan kala tashan fa inii uriidu llah ilaahay baan doonayaa wa rasuulahu baan dooni wadaara baan dooni daartii alaakhira dambaysay marka waa rid arrinkeeda qaala macmar fa ahbaranii abu ayuub wuxuu warma anna caaisha qaalat laa tukbir nisaaka anii annii ikhtartu nabi allow inaan ayaga ku doortay haweenkaada kale u sheegin caaisho ah, saasay tiri haddeeda faqaala laha nabiyu nabiga sal alay slam wuxuu ku yidhi in allaha arsalanii muballiqa ilaahay wuxuu ii soo diray dadka inaan gaarsiiyo wixii wanaag iyo naseexa oo idil walam yusilnii iima soo dirin mutacanita inaan dadka wax ku adadkeeyo hadday weydiiyaan waan u sheegi qaalad waxay tii qaala qataada wuxuu yidhi saqad quluubukuma in ila allahi faqad saqad quluubukumaadii toobad keenay yani qalbigiinii baa leexdeen macnaheeda saqad maxaa laga wadaa ay maanad quluubukumabaa leexday wadadii saxdeed buu ka leexday oo sirtii baad gudbiseen oo nabigii baad dhibaato u gaadhsiiseen oo dhibteen marka toobad la imaado toobad keena soo marray ibnu cabbaas inuu cumar weydiiyey labada waa kuwaba oo uu dhihi jiray caaishiya xabsa wey labadaasay ahaayeen baab almuallaqa almuallaqatu alaaa haweenayda saddex lagu furo laa nafaqata lahaa nafaqo male iyo biil iyo masruuf usii soconi walaa suknaa guri iyo deegaan iyo meelay deganaato oo ninka ay ku leedahayna ma jirto taasuu baabaystay masalada masalatu dalaaq iyo ama firaaqa guud ahaan in haweenayda ninkii ay kala tagaan firaaqu ama dalaaq wuu noqon karaa ama wafaadna wuu noqdaayo ninkii inuu dhintaba iyaduna way imaataaye waxyaalaha ciddooyinka keena ima alaaq wa ima alwafaat ciddatu dalaaqi cidat lwafaat baa la haweenayda hadday tahay islaam la furay oo mudallaqa ah la furay dalaaqeeduna uu yahay rajci hal ama labaa lagu furay rajci baa la dhahaa inta ciddada ay ku jirto laha nafaqa walaha laha sukna ijmaacan nafaqana way leedahay iyo biil sakna iyo meeshii ay deganeenna inay deganaato ayay xaq u leedahay waana ijmaac arrinta ayada ayada hadday iska tagto ay baxday iyo masale kala wey laakiin xaq waxay u leedahay in la masruufo meeshina ay deganaato inta xillida ka dhammaanayso masalaa khilaaf kama taagna ijmac wey waxaa ku timid sawaaq waana mutlaq oo sawaaun kaanat xaamila am kaanat hayru xaamil ama xaamila ahaato ama xaa'ila ahaato xaa'il ayib waxaa kuu timid hadday tahay mid saddex dalqadood dalqadda u dambaysa lagu furay dalqadda u dambaysay baa lagu raaciyey oo baa'ina baynuuna kubra bay noqotay middaa ayada ah xaalkeeda muxuu yahay hadday tahay middaasi xaamilo uur hadday leedahay hadday uur leedahay nafaqay leedahay inta uurka ay ka dejinayso wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna ilaa ay ka dejiso nafaqadeeda way leedahay xaamilaba hadday tahay walow barqadda u dambaysa waa lagu fureen haddayse xaamilo aynan ahayn oo xaayilo ay tahay khilaafun bayna alculamaa culamada waa isu giraafsan yihin lahaa nafaqa saddex qol lahaa nafaqatu wasukna saxaabada waxaa hogaaminaya cumar bin khadaab radia allahu canhu madhab cumar a'immada afartan abu xaniifa qowlka labaadna waxaa weeye laa nafaqata laha walaa sukna nafaqana male suknana male xadiidka faadima binta qaysay soona noqon doonaan imaan doona saxaaba fuqahada bay ku raaceen qaarna waxay yihi laha suknaa guri way leedahay laakiin nafaqa ma qowlkaa asagana waa la sheegay shaafici iyo axmed yaa laga wariyey aqwaashaa saddexdaa ku jirta laakiin qowlka naska ku imaan doona waxaa weeyaan haddii haweenayda dalqada u dambaysa lagu furay haweenaydaasi gurina nafaqana male sukna iyo deegaan iyo meelay sii deganaatana male maamaara soomaalidu ay yidhaahdaan naag la furay fadhi ooma yaallo midaawe waa midaas ma aha naag kastoo la furay tii hal lagu furo fadhi baa u yaalla way joogaysaa nafaqana way leedahay tii xaamilo oo u warwalow dalqadii u dambaysaa lagu furee wadculxamligaasa ilaa wadculxamli baana nafaqayn saddexdii dalqadii u dambaysa haddii lagu furo uurna ayna lahayn fadhi meesha ooma yahay nafaqaiyo sukna bay leedahayda cumar iyo madhabkiisa waa imaan doona iyo marwaan binulxakam iyo masaladaas iyo faatimatu bintu qays oo dhinac ah iyo caaisha iyo cumar iyo saxaabada qaar ayaduna khilaaf baa ka taagan arki doona xadiidka qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin waxaa ku timid haddii laga dhinto haddii laga dhinto haweeneydu nafaqa iyo sugna midna male ah, ninkeeda dhinto nafaqala male sugnana male markaas dhaxal bay leedahay wixii ay ku soo hagaaga ama rubuc ama dumun unbay qaadan mooyeene xoolahan dad baa isla leh dhaxal baa xoolahan leh in ayadoo oo laga dhintay un reerkii iyo xoolihii ay ku fadhido kusii fadhido sax ma aha waxyaalaha waxayna ka mid tahay eh, khada ah ee cadaawadda keena ee dadku isku khilaafaan ee dhibaatada badan keena duuba dhimasho intay timaado qofkii ninkii uu dhinto qof walbaba sahmigiisii iyo dhaxalkiisii buu leeyahy wixii ehlu farada wixii ehlu tacsiiba nin walba qaybtiisuu leeyahay marka waa la qaybsanaya qoladii markaa shirkooda wax isku darsan ayaga u taalla qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can cabdillaahi bni wasiid mawla alaswad bni sufyaan can abi salaam bin cabdiraxmaan azuhri can faatima binti qays alqurashiyat alfihriya radia allahu canha min faqiihati saxaaba way ka mid Ah, gabdhaha fuqahada ay ka mid tahay faadima binti qays radia allahu canha ana abaa camar ibnu xafs dallaqahaa wuu furay gabadhaasuu furay albata buu ku furay oo waqaayo baqan albatada ma aha inuu yidhi dallaqtuki albata ma aha saddex dalqadood oo hal mar israaciyana ma aha ee waxaa weeyaan aakhir alaaa tabliiqaat aakhir tadliiqa dalaqi u dambeeyey saddexdii dalqadood ayuu ku furay markaa waxay noqotay waxay noqotay mabtuuta baaina ayay noqotay wa huwa qaa'ibun sidaasaa xadiista kale kuu fasiraysaa xadiiska way isxadeynayaan marka dallaqa halbata wa huwa qaa'ib isagoo maqan fa arsala ilayhaa wuxuu soo diray xaggeeda wakiilahu nin wakiil ka ah mari doona magacyahooda cayaashiya bishaciirin xoogow qabandi ah ayuu yidhi salaantaa waa iga furan tahay gaarsiiya intaa qabandidana ha la siiyo fasakadatu markaas u carootay si aanan qabandi laysinaa masuruuf iyo biil baan rabaa bay tiri marka hore haddii aan lahaynna waxba inaga qaadan mahaye marka inuu ninka uu furi karo xaaskiisa isagoo maqan oo in shar ahayd inuu hortaagan yahayo waa iga furantay inuu dhaho waxba laazim ma aha furiinka hadduu meel wakiil usoo dhiibo oo uu soo diro isagoo maqan khalaas maalintuu furaha laga soo qaaday maalintuu furay ayaa laga soo qaban warqad buu soo qoray oo uu leeyahay waa furan tahay taarikh fulaan taarikhda iyada ahayd unbaa laga soo qaaday haddii ay wixii laba bilood ka hor ay furanta warqadda soo gaadho inta ka dambaysa unbay jirsan inta u hadhay ile way furayd xaqiiqatan maalinta uu furay bayna fariinka ku bilaabatay ayib hadda dee waxyaala waxaaba jira masjid baaba jira laisku diraayo iyo muxuuha ah, fariimo wahuwa qaa'ibun buu soo furay markaasuu wakiilkiisi wuxuu yidhi xoogo qomandiyaha gabadhaasi iyo ha galbato fasakidatu way carootay faqaala wuxuu yidhi ninkii wakiilkaa markay u carooto tir anigu masruuf baan haba waama intan qabandideedu wado faqaala wuxuu yidhi xoogow timir iyo faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxbaha cadhoonin maa laki calayna naguma lihid kolka annaga min shayin waxba intan waa un mataacan xoogo uun aan kugu sagootinayno weeyaane waxbaba naguma lihid maxaa yeele dalqadda u dambaysaa lagugu furay fa ja'ad waxay u tagtay gabadhii rasuulallaahi sala allah caleyh wasalam oo marjicii ah asaluha lidikri in kuntum laa taclamuun fadakara dalika lahu arrinkii bay nabigu u sheegtay calayhi salaam sidan ay haysata faqaala nabigu wuxuu yidhi laysa laki waa run oo ma lihid calayhi ninkii ku furay iyo wakiilkiisaba nafaqatu nafaqa kuma lihid maaaadadhumaysa laguma furin waba kuma hay yani kol haddii nafaqa ayna lahaynna suknana ma laha oo guri oo cunto iyo waxba ayna ku haysana ma fadhinayso fa amaraha wuxuu amray an tactada nabiga calayh salaam inay ku cidlo dirsato fii beyti ummi shariik gabadh ummi shariik la dhihi jiray wasmuha aziya bintu dudaan qaziya bintu duudaan gabadhaas ummu shariik la yidhaahdo gurigeeda orasku cidda dirsaanaysa inta ciddada kaaga dhammaanayso gurigaa iska joog marka inay ehel iyo wax kaloo uga dhowuusan jirin ayaa muuqata uma qaala wuxuu yidhi haddana nabigu waa ka noqday wuxuu yidhi tilka taa imra'atun waa haweenayi islaam wey yabshaaha waxaa u gala asxaabi asxaabtayda muhaajiriintii hore gabar qiimo badana soofar badan ayay ahayd markaasay deena weliimada iyo martiqaadka iyo xertaas wax siin jirto oo jari jirtay ayaa gurigeeda taga dhibaatada ma laha hallo unbaa la diidayaa in guriga islaanta la tago oo saxaabadii ay tagaan tagaanoo cuntaoo la siin karaa la siiyo oo wax kalwo iyo wax kaloo meesha ku jirin dhibaato ma leh marka saxaabada u taga waana naag weyn oo gurigeedii joogta adigusata waxaa tahay gabadh yaroo la furay ciddadaadi intaad ka tirsanayso gurigaa ha tegin ictadii ciddo tirso cinda ummi maktuub ah. ina ummi maktuub camarna waa la yihahda cabdullahina waa la yihahdaa gurigiisa ku ciddo tirso fainahu rajulun waa nin acmaa indhala tadaciina tiyaabiki dharkaadaad iska dhigaysaa markaad rabto inaad dharka iska badasho fa idaa markaad xalaalowdo faadinii iso ogeysi aadiniini marka waxaa weeyaan ninkaas saxaabiga jaliilkee muadinka rasuulka ah uu indhala ah marka waxay leeya nabiga calayh salaam wax raba ku arki ma jirto adi lagu arki mahayo adiga araggaada dhinacaadama iska kabaroli ee dhinacii kale amaa lagu arkaa ka baqi mayse ah, waa ninka indhoolka iyo haweenkiisi islaantiisi xaaskiisii marka dhinacaada si kantarooli ma aha in isaga kuma arkaayo adiguna dhib ma laha inaad wax aragto macneeda maaha qul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihinna afa xamyawaani antuma buu ku yidhi umaxbiibi umusalama xadiidkaas bacda ahlicilma tadciifiyeen idinku miyaad indhalaad yihiin markuu galay ibnu maktuuma hoogsanayo ayuu nabigu yidhi shijaab markaasa waxay dhaheen oo uu indhalayna ma arkaayeen idinka ma indhalaadihin aayaduna sidaasay xoojinaysaa marka laakiin waxaa weeyaan way daran tahay in xaggaada in lagu arkaa ka baqayso iyo inaadan ka baqaynin adigu xaggaaduna iska koontaroosho waa laba shay oo kale sahlad marka wax ku arki ma jirto markaa iska bedelaysaa adigana markaasi laguma arkaayo fa idaa xalalti markaad xalaalowdo ciddadii ka dhama kaa dhammaato fa aadmiini ogeysii isoo ogeysii in ciddadii kaa baxdo intaadan tallaabo kala qaadin soo ogeysiiy bu nabiga alayh isalaatu wasalaam dan waxaa la yidhaahdaa atacriif fi nikaax khidba sarbeed walaa junaaxa calaykum fima caradtum min khidbati nisaa'i aw akramtum waa kinaaya iyo sarbeed waxaana lagu samayn karaa almutawafa canha zawjuha walmutalaqa dalaaqan baa'inan haweenayda saddex daaqad u dhamaysa lagu furay ama laga dhintay inta ciddada ka baxayso looma saraaxoon karo oo shukaansi laguma bilaabi karo laakiin sarbeeb waa la ogolyahay inaad sarbeebto ah, inaad sarbeebto tidaahdo maalan hadadegi markaa ciddada kaa baxday iyo tala lagu soo celi iyo gabar fiican baa tayaa ku heli kari iyo warar badanba baa waa ugu hayaa iyo adoo kale maarata waa raadinaynay iyo waxyaalo noocaas oo kala waya sarbeeb ah qofku waa ku hadli karaa laakiin haddii dalqad ninka uu ku furo ama laba dalqado ciddadii ay ku jirto gaba islaamtaasi waa sidii naag la qaboo kale axkaam fara badan bay kala mid tahay axkaam fara badan bay kala mid tahay qismadii gurigii ninkeeda inuu fiirin karo inuu la khaali noqon karo waxaasoo dhanba waa kalmada ah ilahna waa ku magacaabayba wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik samaaha allahu baclan ninkii wuxuu ku magacaabay bacli iyo zawjkee naagta zawjkii inuu yahay ayuu ku magacaabay wabucuulatuhunna ah, marka naagta hal lagu fura ama labo inta cidada ka baxaysa lama shukaasan kara lalamana hadli karo ah, ciddada markay ka baxdo kadib ninkii samaa galo fa idaa xalaltii fa waa saasoo nabigu wuxuu u sarbeebayaa arrin baan ku hayaa oo kale qaalad waxay tihi falammaa xalaltu markaan xalaaloobay ciddadii ka baxay dakartu low nabigu waxaan u sheegay anna mucaawiyata bin abi sufyaan ninka la yidhaahdo wa abaajaham ninka la yidhaahdo khadabaani inay isoo dooneen labada nin baa nabiga allo isoo doonay abaajaham iyo mucaawiya bin abi sufyaan oo nin walbaba gaarkiisa u socdaay oo ismana oga miday go'aan siisayna mid jirtooy tidhi adiga aan ku ogalahay weli arrintu waxaa weeyaan mujarad istilaam dalabaad weeye dalabaadkii iyo uun hadaladii ayay un gabadhu aruursanaysaa faqaala wuxuu yidhi rasuulullah nabiga alay slam wuxuu ku yidhi ama abu jahm waa istishaara nabiga la tashanaysaa qofka mustashaarka ahna waa mu'tamar waa la aaminay wixii uu og buu sheegi walow waxa uu sheegaayo qofka kale laga sheegay haba ka caroodo caradaysa iyo arrintaa xan ma noqonaysa cadhadiisana dan laga gelmaayo qofka kula tashanaayo wixii maslaxa ah u og tahay unbaad ku sheegaysaa ama abujahm buu nabigu yidhi ninka abujahm la yidhaahdo ee tii soo hawaysay falaa yadacu casaah usha kama dejiyo min caatiqihi luquntiisa waxaan arki doonaa daraabun min nisaa kaiiru safarna waa lagu fasir labadaba waa nin laba shay isku darsaday waana garaac badan yahay oo haweenku tumaa safar badnina waa lagu yaqaana waa nin maqnaasho badan labaduba haweenka ma rabaan nin garaac badanna ma rabaan nin hadday in badan ka maqanna ma rabo oo ninka inuu ku ag ayay jecel yihiin falaa yadacu casaah can caatiqihi waa sida badane qaalibka ah qaar waaba jiraanba weliba haweenka hore laga sheegi jiray ninka hadduuna garaacay nin ragaaba ma ahaba oo dandansi iyo si lagu garaacayba samaynoo marka markuu garaacay ninimo u ictiraafin aqoonsan u aqoonsanaysa oo wax la baray oo dhaqana dhaqanku waa xun yahay falaa yadacu asaahu can caatiqihi waa ku garaacaya waama mucaawiyatu mucaawiyase fasacluukum waa faqiir laa maala lahu xoolamare lagusi adkeeyey waa nin xoolo lahayn waxba haysanin xoolola'aantuna qofka hadduu gabadha hadday ku gelayso ku guursanayso ayada u taallaa laakiin hadday talo qof weydiisato waxyaalaha qofka loo sheegi karay ka mid tahay ee la dhihi kara ninkaas waxba ah, waxba kuma qaban karo kuma aroosan karo masruufkii ma helaysa waa faqiir waxba ma haysto marka waa inay ogaato umaa loo jeedaa fasaxluuku laa maala lahu ah, marka hadda ayla tashatay labadaba ha guursanane inkixii usaama usaama binu zayd guurso kaasaa saddexda ka fiican saddexba saaba fiicana ninkaasa u qiimo badana usaam bnu zayd xibu rasuulilah wabnu xilmihi fakarihtu waan axay laba nin oo caraba oo quraysha intuu nabiga iga leexiyey inuu usaama bnu zayd oo mawle ah weliba madow ayaduna waa gabar qurashiyada oo fayriyada ah. tii maka marka nacay weyta fakarihtu sababulkaraahiya waa saas waa nacay usaamo guursashadiisa uma qaala wuxuu yidhi nabigu inkixi usaama waa ku celiyey usaamo guurso dhagaad ka fiirisay ma aha wanaag badan buu leeyahay adaa ku farxi doona fanakaxtu waan guursaday maadaamuu nabiga calayhi salaam uu kula teliyey nabigii adeecday fajacala allaahu ilaahay wuxuu yeelay fiihi usaama khayran khayr fara badan buu ilaahay ka siiyey waqtabadtu bihi waana kantay bay leedahay waan kantay nin aan la quuri karin oo isagoo kale aan la heli karin oo qiimo badan ayuu ilaahay iiga dhigayoo waan jeclaaday bay leedahay ah, marka midabkiisii iyo muuqaalkiisa kale ma ahee khayr fara badan oo wanaag badan onkantay kantay ayuu ayaan ku helay ilahi arkay barakadii nabiga calayhi salaam istishaaradii nabiga iyo barakadiisii ayay heshay masalada marka waxaa weeyaan qofka hadduu tala ku weydiiyo wixii aad ogtahaad sheegaysa laakiin xadgudub iyo si afxumayn iyo lafadgaad iyo meelaan wax loo sii baahnayn ma sheegaysa niyaduna waa inay sax ay tahay niyad fiicanoo ujeeddadaada ay tahay inaad qofka qofkan wuxuu aad ka ogtahay oga sheegto bas waa inay tahay iyo cadaawad aad u qabtay aad kula ku filmaanta haddii lagu weydiiyo taas waa midda kooaad midda labaadna naagtu waa akara min rajul nin ka badan way shukaansan karaan laakiin markay mid ka mida u leexato ama khidbadii ogolaashihii ay isla meel dhigaan ama reerkoodii ay bixiyaan marka ayada ah laa yaqdub calaa khidbati akhiihim qofka walaalkaas haantuu doonay aan ka daba doonin markaasay imaanaysaa marka saddexdan qofba mid ay ogolaatay ma jirin saas darteed bay saddexdooda wada dooneen usaamaha laftirkiisa dadka la hadlay ee weydiiyey buu ka mid ahaa nabiga alay slam marka wuxuu rajaxay usaama binu zayd qaala xaddaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xaddaana cabdilcaziiz can ibn abi xaazim waqaala qutayba ayضa xaddaana yacquub bn cabdiraxmaan alqaali kilahima can abi xaazimin can abi salma can faatimata binti qaysin annahu dallaqahaa waxaa furay zawjuha ninkeedii fii cahdi nabiy xilligii nabiga calayh salaam u noolaa wa kaana wuxuu anfaqa calayha kiisiiya ku nafaqeey nafaqatan masruuf duunin yar nafaqatin duun ay radii'un xaqiiq wax yar oo nafaqo ayna ku qanacsanayn ayuu wakiilkeed usoo mariye wakiilkiisa usoo mariye wuxuu yidhi intaa gaadhsii weliba wakiilka kusoo mariya isaga waa maqnaay falammaa ra'a daalika markay aratay waxaan loo wado qaalad waxay tihi wallahi baan ku dhaartay ee la uclimanna waxaan ogeysiinayaa rasuula allahi sala allah alay wasalam nabigaan u sheegi fain kaana lii nafaqa haddaan nafaqa quman oo fuula aan ku leeyahay akhadtu bialadii waan qaadan yuslixuni wixii aniga ii dhigma oo nafaqo oon leeyahay baan qaadan wain lam takun lii haddayn ii sugnayn nafaa nafaqaya masruufka hadduuna ii sugnaynna lam aakub minhum shay waxba qaadan mahayo waxaan tooba si inaan biil qumad aan helo gabdhaha midka iyo inaan waxba aanan qaadan labada midun bay noqon doontaa nabiga weydiin qaala waxay tihi badakartu dalika lirasuuli illahi sala allah alay wasalam nabiga u sheegay faqaala wuxuu yidhi laa nafaqata laki walaa sukun waa sariix war cad soo dalqadii u dambaysa laguguma farin lagu furin biil la malihid guri aad sii deganaana ma jirtaan qaala xaddaana qutayba bnu saciid qaala xaddaana layth bnu sacdin can cimraan bin abi anasin can abi salamata zuhri annahu qaala wuxuu yidhi sa'altu faatimata binta qaysin ayaan su'aalay fa akhbaratnii waxay ii sheegtay yani naag la dalqadii dambaysa ka war nafaqa ma leedahay iyo guri su-aashaasaa la weydiiyey waxay ii sheegtay anna zawjaha ninkeedii almakhsuumiy ee reer bani makhsuum abu xafsin inuu dallaqahaa furay fa abaa uu diiday an yunfiqa calayha inuu masruufo fajaad ay u tagtay ilaa rasuuliga nabiga calayh salaam fa akhbarad waa ay u sheegtay arrinka dhacay faqaala rasuulullah nabigana uu ku yidhi calayhi salaam laa nafaqata laki nafaqana madihid ee fantaqilii ka gurguriga fadhabii aad ilaa ibni ummi maktuum aad markii umu shariik laga soo leexiyey kadib fakuunii cindahu guriga ninkaasi iska joogo ku cidda tirso fa inahu rajulun acmaa waa nin indhoolahoo tadaciina tiyaabakii dharkaada iska dhigi oo iska badali cindahu agtiisa kumana arkaayeen qaala waxaddaana muxamed muxamed bnu raafic naysaburi qaala xaddaana xusein bnu muxamedin qaala xaddaana shaybaan shaybaan ibn cabdiraxmaan an yaxya wa huwa min abi kaiir alyamaani qaala akhbarana abu salma ibn cabdiraxmaan aلzuhri ibnu cawf ana faatimata binta qaysin ukhta adaxaaq ibnu qays walaashiis akhbaratu waxay u warrantay abu salma ama abaa xabsin binu mugiirata almaqzuumi ninkeedii hore inuu dallaqaha furay alaaan dalqad saddex dalqadood dalqada u dambaysa alaaatan iyo batiga labadaba waxaa fasiraysa riwaayo kale oo ah dalqadii u dambaysa inuu ku furay uma inalaqa ila lyaman yaman buu iska aaday faqaala laha ahluhu ehelkiisiibu wuxuu ku yidhi laysa laki faqaala laha ahluhu ehelkiisiiba waxay ku dhaheen in qabalda u keeneen waxay ku dhaheen laysa lakii calayna nafaqa nafaqa naguma lihid intan ma qaadan faindalaqa khaalid bnu weliid ayaa tagay fii nafarin koox isagoo la socda fa atow rasuulallah nabiga calayhi salaam ay u imaadeen ayaduna way tagtay fii beyti maymuna maymuuna gurigeedii baa nabiga loogu imaaday loogu tegey fa qaaluu waxay ku dhaheen ina abaa xafs ninkii abaa xafsiha dallaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisii faatima binti qays alaaan saddexaad u dambaysay fahal lahaa min nafaqa nafaqa ma leedahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laysat lahaa nafaqa nafaqa ma leh wa calayha alcidda ciddatu dalaaq baana laga rabaa alaaa quru saddex qur'i inay maaragtay kasoo wareegto ayaa laga rabaa in kaana daata aqraab dabcan gabal yar baxeen wa arsala ilayha ayadii buu farriin u diray oo wuxuu ku yidhi allaa tasbiqiinii hayga dhaqin hayga hormarin binafsika naftaada naftaada haygala degdegin go'aan ha qaadana markay ciddada ka baxdo ilaa aad iga soo noqoto oon kula taliyo go-aan ha qaadana wa amarahaa wuxuu amray an tantaqila ilaa ummi shariik ummu shariik gabadha la yihahdo gurigeeda aad kadib way wax waa ka dabadiray haddana wuxuu yidhi ana umma shariik yaatiiha almuhaajiruuna alwaluun ikhyaartaasi muhaajiriintii hore yaa gurigeeda taga gobal martisoorka iyo nafaqada iyo samafalka iyo ixsaanta ku dheer bay ahayd mar walba waa la joogaa gurigeeda marka meeshana waa iska celiili haddee guryaha qolal kale kala degdegi ma jirto halkaa buul weeye fanaliqii aad ilaa ummi ummi maktuum aad alacma ninkaa saxaabiga gurigiisa aad oo aan ku arkaynin fa innaki adigu markii adigu idaa wadacti khimaaraki khimaarkaadii hagoogtii iyo markaa iska dhigto lam yarak arki maaye fainalaqad ilayhi ummu maktuumka aaday falamaa madad markay dhammaatay ciddatuha ciddadeed ankaxaha rasuulullahi wuxuu u guuriyey sala allah alay wasalam usaama binu zayd ibnu xaarifa labada nin oo kalena wuxuu yidhi haddaad tala i weydiinayso oo ila tashanayso midna waa faqiir waxba kuu haynin midna waaba garaac badan yahay xaddaana yaxya binu ayuub marka masaladaasi xan ma aha fitne iyo isku dirra ma aha masala baabulistishaara la yidhaahda yuktafaru fi listishaaraati maa laa yuktafaru fi fii hayriha baabnaseexa baab la yihahday geli baab la yihahda baabunaseexa ayay gelaysaa markii wixii oodhan baab naseexa iyo latashi iyo shuuro iyo ayna jirin aad dad fuduuliso oo dad xumaantooda sheeg sheegto markaa wey qofku markuu noqonayo qof mukhtaaba ah wax xantay fitne iyo namiimana ay noqoni masalada marka waa baab kale gashay ogow waana masaaisha alimaam الnawowi fi riyaad saalixiin waladkaar labadaba uu le waa ku sheegay masaa'il dhowr ah oo muuqaalka iyo daahirka hore aad xan moodaysa laakiin xan aan ahayn qaala xadaana yaxya waxaa laga soo istinoonaya dikirku akhaaka bima yakrah wal halkaa wuxuu naxayo inaad ku sheegtay xantu aheyd oo lagu qeexay masaa'ishana laga soo istinoon qaacidadaa guud qaala xadaana yaxya bnu ayuba qutayba bnu saciid ibnu qaaluu waxay idhin xaddaana ismaaciil yacanuuna ibnu jacfar bay ka wadaan can muxamed bin camr can abi salama can faadima binti qaysin xaw xaddaanaahu abu bakr bin abi shayba qaala xaddaana moxamed bnu bishrin qaala xaddaana moxamed binu camr qaala xaddaana abu salamata can faadima binti qaysin qaal wuxuu yidhi ninka ka warinaya abu salama wuxuu yidhi katabtu dalika min fiiha arrinkaas waan ka qoray iyo xadiidkaasi min fiihaa afkeedaan ka qoray kitaaban qorid katabtu dalika ay dalika alkhabar warkaa iyo xadiidkaa ku saabsan allaa nafaqata walaa sukna lilmuallaqati talaa inaynan lahayn waxaan ka qoray min fiiha afkeeda kitaaban qoral qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa cinda rajulin waaka waxau ka qoray nin baa ay qabay min bani maqsuum reer bani maqsuum abuu xafs faallaqani waa ay furay albatta dalqadii u dambaysay fa arsaltu ilaa ahli reerkiisi baan u diray fariin abtaqi nafaqa ninkii farriin uu isoo furay isagoo maqan usruf baan idinga rabaa baan idhi <clears throat> waqtasbu alxadiida bay ka sheekeeyeen bimacnaa xadiidi yaxya bin abi kafiir can abi salama hayra ana fii xadiidi moxamed bin camar waxaa ku jira laa tafuutiina ha nagala hormarin binafsika naftaada laa tasbiquuna bay la mid tahay oo igu soo wara celi wey nabiga hadalkiisa sala allah alay wasalam qaala xaddaana xasan binu cali alxuwaani wacabdi bnu xumaydin jamiican laman can yacquub bin ibrahim bn sacad ibn ibraahim bin cabdirxam bin coof azuhri qaal xadana abi can salix bn kaysaan can ibni shihaab azuhri maxamed bn muslim ana abaa salama bin cabdiraxmaan bni cawfin ahbarah ana faatimata binta qaysin ahbaratu waxay u warantay annaha kaana taxta abi camr bn xafs bn muhiira qabi jiray faallaqaa aakhira alaai tabliiqa soo mara aakhira saddex dalqad midii u dambaysay ayaa lagu furay wax hal mar lagu furay meeheen tii u dambaysay ee u hadlay fasaxamad waxay sheegtay annahaa gabadha faadima inay jaaad rasuulallah nabigu u tagtay calayhi salaam iyadoo ka caraysan wixii nafaq ahaan loogu keenay tastaftiihi waxay weydiinaysaa nabigu fii khuruujiha war inay bixi karta min beytiha gurigeeda ayay nabiga weydiisay nafaqana ay leedahay nafaqa marhin baa layidhi waa guri kartaa fa amaraha wuxuu amray an tantaqila inay wareegto ilaa ibni umi maktuum alacma saxaabigaas cabdullaahi ama camar labada waa dhahay fa abaa marwaan xadiidkaasi markii xilligii marwaan bnu xakam alamawi uu madiine madaxda ka ahaa warkii la gaadhsiiyey abaa waa diiday marwaan wuu diiday an yusadiqahu inuu ka rumaysto fii khuruujiilmutallaqa naag la furay inay bixi min beytiha gurigeeda ka bixi iyadoo ciidada ka bixin oy meel kale u guuri karto warkaa waa diiday wa qaala curwa wuxuu yidhi inna caaishata ankarat daalika iyadoo way inkirtay calaa faadim binti qays intaba labada way inkireen marwaan waan arki doonnaaye wuxuu u inkirayaa arrinkaan arki jirray ma aha faadan binta caaishana waxay u inkiraysaa adiladan iyo nusuustan kale ayay deliishanaysaa fii suurati alaaq laa tukhrijuuhuna min buyuutihinnadaas walaa yakhrujna waxadaanii maxamed bnu raafici qaala xadaanaa xujayd xujayd ibnu muhanna albaqdaadi qaala xadaana leyth ibnu sacdin alfahmiy can cuqayl bn abi khaalidin can ibni shihaab aلzuhri bihada اlisnaad milah waqaal maca qowli curwa la socda ina caaishata ankarat daalika inay calaafaado ku inkirtay intaasuu ku raaxay qaala xaddaana isxaaq bin ibraahim alxandari wacabd bni xumaydin walafdu lixabdin qaala waxay dhaheen axbaranaa cabdurazaaq bn hamaam axbaranaa macmar cala zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba ana abaa camar bna xafs bn mugiirata kharaja wuu baxay maca caliy bin abi aalib bay israaceen ilalyaman baa loo diray oo cali baa hogaanka amiiraha yaman baa loo diray inay dadka didda gaadhsiiyaan kala xukumaan jizyada iyo zakada ay oguraan mahaan fara badan baa loo diray fa arsala ilaa imra'atihi islaamtiisii wuu u soo diray faadima binti qays ahayd bitadliiqatin hal dalqad ah oo kaanad ahayd baqiyad mid u hadhay min dalaaqihaa dalqadaheedii labadahaa ee horraysay daba socota dalqadii u dambaysay buu soo diray wa amara laha wuxuuna amray alxaaris bin hishaam iyo waxayaash bin abi rabiicata binafaqatin xoogow nafaqaa gabadha inay u geeyaan faqaalaa laha waxay ku dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay maalakii nafaqa nafaqamareed iyo biil iyo masruuf ilaa an takuunii xaamilan inaad xaamilo uur le aad tahay mooyeen haday xaamilo tahay walow darqada u dambaysa baa lagu furee xamligaasaa lagu masruufi oo ilmahaasaa lagu biiri ilaa ay ka dhasho faatat inabiya gabadhii nabigay u tagtay calayhi salaam fadakara dalika lahu qowluhumaa hadalkoo qowlahumaa labadooda hadalkoodii bay u sheegtay nimankaa ilahay nafaqa malihi faqaala nabigu wuxuu yidhi laa nafaqata laki nafaqa malihi ah, istifsaar ma weydiina nabigu xamli iyo uur ma leedahay inuu ogaabaa dhici karta marka laa nafaqata laakiin nafaqa malihid fasta'danatu fi lintiqaam waxay nabiga weydiisatay inay guurto oy ka tagta meesha faadina laha waa u idmay waad guuri kartaa buyid maxaa yeelay ma malihid sugne faqaalat waxay tihi ayna yaa rasuul allah waaya xageed degaa intaa cidada ka baxaayo faqaala rasuulka calayh salaam wuxuu yidhi ilaa ibni ummi maktuum camar bin ummi maktuum aadgiis wa kaana acmaa indhool buu ahaa tadacu tiyaabaha dharkeeda iska dhigi oo iska bedeli cindahu agtiisa walaa yaraha man arkaayo falamaa madad ciddatuha ciddadeedii markay dhammaatay ankaxaha nabiy nabiga sala allahu alayh waali wasalam baa u guuriya usaama bnu zayd markuu labadii nin ay kale u sheegay cillada ay waxay qabaan fa arsala ilayhaa marwaan arsala waxaa soo diray marwaanu marwaan binulxakam ilayhaa faadimo wuxuu u soo diray qabiisata binu du'ayd ninkaas u soo diray yas'aluhaa inuu soo su'aalo can ilxadiid xadiidkaas soo kaagaanayo noo soo caddee faxadaatu bihi sidii bay ugu warrantay waxay tidhi gabadh dalqadii ugu dambaysa lagu furay nafaqana male guri iyo meelhiisii deganaana male xadiidku waa saasoo araaba ligu xukumadu nabiga calayhi salaam si toosa iigu fatwooday faqaala marwan wuxuu yidhi lam nasmac hada alxadiid xadiidkan ma aanu maqal ilaa min imra'atin maan ka maqlay islaam naag maan ka maqlay sanaakudu bilcisma kol sanaaqudu waxaan haysanaynaa oon qabsanaynaa bilcismati amarkii iyo xeerkii iyo caadadii allatii wajadna naasa dadka aan ka helay caleyha korkeeda acraaftii iyo wixii dadku ay haysan jireen tanun maana ku bedelaanayna naag haddii la furo laa tukhrijuuna min buyuutihinnadaasa caam noo ah dadkuna sidaasay dhaqan aan ka soo gaarray buu laakiin xaqu faadoobiltuqays buu la jiraa sababtoo ah naakudu bilxisma alatii wajadnaa annaasa calayha curfigii iyo caadadii dadka aan ka soo gaarray baan haysanaynaa waxaa la ogyahay alcaraafu waalcaadaat laa tustadallu idaa khaalafat nusuus naqliya adilo naqli hadday caadadii iyo waxaa soo hormaaree daliil naqli ah oo min qur'aanin aw sunna saxiixa xadiis saxiixa ama aayad iyo caado iyo curfi dad ay haysteen baa iska hor imaaday xadiidka la hormarinaya iyo naska la hormarin mar markaa xadiis saxiixoo haabita faadoomi duqayso saxaabiya jaliilo oo habti ah ay sheegtay ayaa laga hormarinayaa bimaa wajadta min namaa sidka waxaad ka heshay faqaalat faadom waxay tidhi xiina balaqaha markuu soo gaaray qawla marwaan qowlu marwaan hadalkaa marwaan uu yidhi gabadh islaan hadalkeeda qaadan mayno wixaan soo gaarnin imaan haysanaynaadii markay maqashay faadimo loo sheegay waxay tidhi fa baynii wa baynakum alqur'aan baynii wa baynakum alqur'aan idinkiiyo aniga qur-aankaa ku kala baxaynaabt haddaad warkaygaas iyo khatwadiian nabiga ii khatwooday iyo masaladii aniga u dhacday nabiga ii caddeeyey aad ugu haysataan qur-aanka kuwada baxma suurat alaaq qaala allahu caza wajal wuxuu yidhi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna gabdhaha alla furay guryahooda haka bixinina ha ka saarina walaa yakhrujna ayaguna ayayna bixin ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina ya faaxisho iyo xumaan cad inay ku hadlaan mooyeen inay inay la imaadaan mooyeen oy sameeyaan mooyeen ah. markaasuu ilahi wuxuu yii watilka xuduud ullaahi waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsa qofkii xuduud ilaahay gudba naftiisii buu dulmiyey waxaa la raaciyo lagu daray laa tadrii wakaa shaahidka laa tadrii lacala allaha yuxdidu bacda dalika amra halkaas ujeeda weli shaahidka halkaas weeyaan meesha ay baytulqasiid ahay u jeeddo radi radiallahu canha ayagu maxay dirishadeen inta hore aaya laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna gabdhaha guryahooda ka saarina walaa yakhrujna ayagana ayana bixin war waxaa laga hadlaaya aayaddu ka hadlaysa siyaaqa aayadda walfiiriyay leedahay waa naag rajciye ah oo hal dalqabalaba lagu furay bidaliil cajsul aaya aayadda inta dambaysa maxay tiri lacalla allaha yuxditu bacda dalika amra intaad furteen kadib waxaaba dhici karta in ilaahay uu wax soo darrisiiyo oo labadii qof ee isku carootay ee isnacday isfurtay inay haddana ay wax soo ceshadaan oo isku soo noqdaan oo quluubtooda isku soo noqotaaba dhici karteen gabdhaha haddii hal ama labaad ku furtaan guryaha ka saarin ah. ayaguna yayna bixin saasaa laga hadlaayey kol haddii inay saa tahay wax u daliila bay leedahay oo ynan ahayn naag saddex lagu furay waxaa loola jeedo guryaha ka saaranaya inaan ahayn waxaa naag saddex lagu furay inaan ahayn fa ayu amrin yaxdudu bacda dalika naag saddex lagu furay lacala allah yuxdidu bacda dalika amratan waxa soo darinaya dambe ee la sugaya meesha u fadhido maxay tahay maxay tahay wax dambe oo soo darin ma jirto meesha ka dhaqaaqda nafaqana male marka naskii xadiidka ahaa ee sariix ahaa ee aniga la ii fatwooday iyo siyaaqa aayadda aad qabsateen aakhirkeeda daliil ku cadba inuu yahay arrinkaygii labadaas oo isku daray waxaa weeyaan sida aan idhi baa saxa bay leedahay waa tirahdeenna marjuxo waana sidaas sida saxda sawaabkaa sidaa weeyaan liannahu marwaan wuxuu deliishanaya curf iyo caado wuxuu daliishaday aayadda naskeedii iyo siyaaqeedii oo qaybti dambe ka hor imaanaysa oo mucaaradaysa fiimaa awala bihi ilaaya si aayadda ku fasiray taas marka waxaa weeyaan waxaa laga hormarinayaa naskii fatwadii nabiga caddeed iyo aayadda laftirkeeda oo ku cad oo ah daahir xadiidkuna waa nas aayadduna waa daahir bay ku tahay fii mustadilla bihi wixii loo soo deliishaday iyo daahir ku tahay ku caddahay dalaalatul alfaad marka laga hadlayo naska u horeeya daahirka ku xiga daahirku waa lafdii yaxtamil macaayan huwa fii axadihima arjax min alakhar faaraajicu daahir midka daahirka raajixa daahir tahay marka nas waxaa laga helay laba daliil oo midna sariixa oo nas ah midna daahir ku ah bilmas'ala ayadaa ku xoog badan masalada qaalat waxay tihi haada liman kaana lahu muraajaca waxaa la leeyahay laa tukhrijuhuna min buyuutihinna walaa yakhrujna waa naagta muraajacada ay u hadhay ee ninkeedii ku noqon karo fa ayu amrin amar see ah yaa yaxdudu soo darrini bacda alaaa dalqadii u dambaysay kadib waxaa la soo darrinaya la leeyahy lacalla allah yuxdidu bacda dalika amran in wax soo noqdaa laga yaaba isu soo noqotaana gabadha bixinina saddex gabar lagu furay ma soo noqonay waa maya xataa tankaxa zawja ayrahu baa layidhi xalaal ma aha fa kayfa taquuluun seed u leedihiin dhinaca kalena qoladii waxay radinaysaa lahaa laha suknaa walaa nafaqa kuwa waxay leeyihiin sukna way leeyihin nafaqana male kuwan waxay leeyihiin labada midna male kayfa taquuluuna laa nafaqata laha nafaqa ma leh idaa lam takun laha xaamilan waa qolo madhabka qaba hadday xaamilo tahay nafaqay leedahay laakiin haddayna nafaqaa haddayna xaamilo ahayn nafaqa ma leh dayr haddayna nafaqa lahayn guriga ha joogto laa tukhrijuuna u deliishanaynaa gabadhaan la masruufaynin say gurigu joogi laa nafaqata lahaa kayfa taquuluuna laa nafaqata lahaa nafaqa ma leh in lam takun xaamilan haddayn xaamila ahayn seed u dhahaysaan facalaama taxbisuunahaa gabadh aynan la masruufaynin maxaad guri angegeen oo ugu xabisaysaan xaamila haddaadan ahayn nafaqa malihid baa tiri intay nafaqo haddayna lahayn guriga ma jogayso laa tukhrijuuhunadaas ooma soo daliishan kartin gabadhaa nafaqo siin karin nafaqadaa gabadhaa siinaynin facalaama taxbisuuna maxaad xabiisaysaanoon laa tukhrijuuhunna u daliishanaysaan marka qolada qabta hadday xaamilo tahay unbay nafaqa leedahay nafaqa leedahay haddayna xaamilo ahayn baad timid haddayna xaamilo ahayn nafaqa ma leheen gurigay jooga bidaliil laa tukhrijuuhunna ayadaas loo daliishan tii ka daba tagta waxay tihi facalaama taxbisuunaha oo cidla maxda u haysaan u xabiisaysaan war waa ranjiya waxaa aayaddu ka hadlayso waxay tusaysaa fiqigeeda iyo fahamka gabadhaas alimaam ibnu qayim aljawsiya raximah llah fii kitaabi zaad lmicaad zaad lmicaad fii hadyi khayr alcibaad kitaab aad u qiimo badan wey oo aad iyo aad muhima u tahay in la akriyo oo la xifdiyo la akriyo in badan masaa'ishiisa la fiiriyo daalibulcilmiga uuna ka deeqtoomin weye kitaab qiimo badan kitaabkaas ansixuu linafsii walinafusikum waa inuu naseexinaya wuxuu leeyahay wuxuu soo arooriyey xadiidkan isagaa iyo qisadan niqaash aada u dheer ayuu keenayaa waxaa tusayaa gabadhan xifdigeeda oo cumar radia allahu canhu hadalka u dhihi doono oo anasiyad am xafidat gabadh aan warweynin xifdiysay inayna halmaantin inay xaafido tahay waxaa u daliila ah, xadiidkii dheeraa ee tamimudaari ee ku sugnaa fi dajaal wa jaasuusat dajaal ku saabsanaa tamimudaari baa wuxuu arkay isagoo rag kale la socda badday ku safreen markaasay doonti ayaa eh, hirkibaa ay ku dhumeen meel xeebay tageen oo inay aqoonin meel ay tahay nin meel ku xirxihan oo silsilada ku xidhan bay arkeenoo dijaal inuu yahay bay soo ogaadeen nabiga u sheegeen nabiga calayhi salaam xadiid dheer ayuu ahaayo fii saxiix muslim buu noogu imaan doonaa soo soo maray ya kitaabuliiman maan soo maray ayib eh, xadiidkaasi hal mar buu nabigu ka sheegay mimbarka iyadoo dhegaysanaysa hal mar bay xifdisay xadiidka dhannaabay soo warisay ayadaa warisay faadama bn qays radi allahu canha hada yadulli calaa xifdiha quwata xifdiha bay tusaysaa qaala waxadatanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa hushaym bnu bashiir qaala akhbaranaa sayaar sayaar bnu wardaan alcamzi sayaar ibnu wardaan wa xusayn ibnu cabdiraxmaan asulami wa mugiira ibnu miqsam idabbi wa ashcad ashcad bnu sawaar ibnu saciid baa la yihahdaa mujaalidkan ibnu saciid ibnu camar alhamudani waa daciif daciif weeyaan laakiin lacdigiisa dhibnuguma hayo maqruun baa la dhahaa raggaasoo la socdaa yuktafaru fi tawaabici fi mutaabacaat maa laa yuktafaru fi lusuul usuusha xadiidka xadiidka asalka xadiidka sanadka asalka u ah lama ogolo inuu baxi galo fii saxiixi muslim wabukhaari waa lagu qabsan lahaa laakiin wixii uu iskaga keenay uu min baab alixtidaad iyo mutaabacaad ku keenay arrinta ayada ah iska faakaysi wey waa faakaysi xadiidkii iyo usuushiisii iyo wixii uu shardistay waxba ma yeelayso waxba ma yeelayso waa arta xadiidka inta jeer uu soo noqday asaaniid kala duwan oo fiqaada ku soo noqday midka laftirkiisa mutaabacaadka laga isku cadka waa arta sayaad wa xusayn wa muqiira wa ashcad wa mujaalid inta kaleba fiqaad wey wa ismaaciil bin abi shacbi caamud bnu sharaaxiil qaal dakhaltu calaa faatima binta qays baan u galay fasaltuha waxaan weydiiyey can qadaa'i rasuulilah rasuulka qadihii iyo xukunkii calayha ayada uu xukumay yacni fatwadii uu nabiga uu siiyey faqaalad waxay tihi allaqaha zawjuha albatta ninkeedii baa wuxuu ku furay dalaaqu lbatti dalqaddii u dambaysay wey faqaalad waxay tihi fakhaasamtuhu ilaa rasuulilah ninkii iyo masruuf inaan ku leeyahay yaan arrintii baan dood baan u dooday fi suknaa guri inaan leeyahay wa nafaqa masruufkaygii yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u gudbiyey qaarad waxay tiri falam yajcal lii nabiga iima yeelin suknaa guri walaa nafaqa iyo masruuf midna malihid baa layihi wa amaranii wuxuu i amray an actada inaan cido dirsado fii beyti ibni maktuub taasuu nabiga calayh salaam u fatwooday waa fatwa waxaana xadiidka laga qaadanayaa masaladan waa masalat alfatwa waaye liannahu nin maqan buu nabiga xukumay bay noqon lahayd haddii qado la dhaho qof nin maqanna lama xukumo ah, alqada cala alkayb marka masaaisha u dhaxaysa alqada walfatwa bayna kamid tahayo fatwadu waa bannaantahay qof maqan in jawaab laga bixiyo oo xukunkii sharcigaa la ibraasiiyo isagoo maqan la caddeeyo laakiin qadaha waa inuu soo xaadiro warka la sheegayo uu dood ka keeno oo inuu aqbalay inuu inkira ay noqoto oo bayirihi haddeen la keeno duruqulxukmi waa inuu soo maro duruqulxukmi waa inuu soo maro lama xukumayo dayib marka waxaa weeyaan fatwada ka sahlan qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym bnu bashiir alwaasidi can xusayn ibn cabdiraxmaan wa bin abi hindi wamugiira bnu miqsad wa ismaaciil bin abi khaalid waashcad ka soo maray ibnu sawaar ah, ashcad ibnu sawaar wa mujaalid marka soo marnay mujaalid kasoo riwaayada horu ahaa ayib wa ismaaciil waashcad an shacbiy caamir bnu sharaaxiil annahu qaala dakaltu calaa faatima binti qays baan u galay bimili xadiidi zuhayr can hushaym mutaabacaw zuhayr bal mutaabacinaya hushaym bnu bashiir ayuu ka warinayey qaala waxadaanaa yaxya mutaabacadan waa naaqisadii maya tan haddii sanadkan u dambeeya hushaym bnu bashiir ayaa midaankii ah oo zuhayr bnu xarb yaa la mutaabacinaya ayb xadaanaa yaxya bnu xabiib qala xadana khaalid bnu xaarid alhujaymi qaala xadana qura quraة bnu khaalid الsaduusi qaala xadana sayaar abuاlxakam qaala xaddaana shacbiy ibnu sharaaxiil qaala wuxuu yidhi dakhalnaa waxaan u gallay calaa faadim binti qays fa atxafatnaa atxafatnaa isxaaf tuxfa atxafatnaa waxay nagu marti qaaday oo nagu marti soortay birudabi ibnu daab rudabka laya rudab ibnu daab ayay nagu masruuftay ismun waa magac ka mida timirta magacyaheeda alimaam nawowi wuxuu leeyahay boqol iyo labaatan nooc bay timirta madiine noqotaa boqol iyo labaatan nooc ayay timirtu madiine noqotaa marka qaarkood magac dad bay leeyihiin rudab ibnu baab iyo muxuu ahaa cidqu ibnu zayd iyo waa timir magaceed wey faatxafatnaa birudabi ibni daab bayna siisay waa timir magaceed wasaqatnaa waxayna waraabisay sawiiqa sulqin sawiiq iyo munshaari laga sameeyey sultiga nooc mindida u eg weeyaan ah, iyo uuji iyo shurbad laga sameeyena wayna waraabisay oo naagtu rag way marti qaadi kartaa marka khalwe iyo hal qof iyo waxaasaa la diidaya laakiin martiqaad way samayn kartaa fasaaltuha waxaan weydiiyey can ilmuallaqati alaaa saddex dalqadood naagta lagu furay ayna tactad xaggay ku ciditirsanaysaa qaalad waxay tihi dallaqanii bacli ninkaygii baa i furay waa soo marray abu xabs almaqsuumi alaaa saddex buu ugu furay faadana lii nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu ii idmay an actadda fii ahli gurigaana inaan aado oo kolla umu shariik kolla umu maktuub arrimahaas u قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن الشعب عن فاضل بن تقيس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقة منا مالك حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا حمار بن هزيق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله المداني عن الشعب عامر بن شراحيل الشعبي قال عن فاطمه بنت قيس قالت waxay tiri dalaqanii zawjii talaata buu ugu furay anaa dalaqadii u dambaysay faaradtu nuqla inaan guuraan damcay faataytu nabiya sala allah alay slam aan u imaaday faqaala intaqinii guur ilaa beyti ibni cammiki in adeerkaa gurigiisa camar ibn um maktuum ahaa faactadii cindahu adirso qaala xadaanaa muxamed ibnu camar jabalata ibn abi rawaad qaala xadaana abu amed abu axmed zubayri wasmu maxamed bin cabdillaah abu axmed zubayri maxamed ibn cabdillaah ayaa la yihahdaa maxamed bin cabdillaahi kaloo asagana mashhuurun bilaqab ama mashhuurun bikunya mashhuur bikunya masala waa soo maray muxuu ahaa ibn akhi azuhri isaga maxamed bin cabdillahi buu ahaa kana abu maxamed maxamed bin cabdillah nabiga magaciisa alayh salaam iyo abihi baa maray azubayri qaal cabdullah ibn zubayr buu ku akrisadaa zubayri waa saas قال حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق السبيعي عمر بن عبد الله الهمداني قال كنت مع الاسود بن يزيد اسود بن يزيد بان لا جوغي جالسا ولا فدي في المسجد الاعظم masjid اأcdam aswad ibn yaziid masjid kufa wa macanaa الshacbiy shacbina waanala joogay ibnu sharaxiil faxadaa shacbiyu shacbi baa wuxuu ka sheekeeyey bixadiidi faatima binti qays ayuu ka sheekeeyey ana rasuula اllahi sal allah alيه wasalam lam yajcal laha inuu u samaynin sukna inay meelay degto walaa nafaqa masruuf midna inayna lahayn xadiidkii buu soo akriyay shacbi uma akhada alaswad aswad ibnu yaziid baa wuxuu u qaatay kafqan cantoobo min xasan quruuraxa cara'a faxasabahu bihi markaasuu wuxuu ku tuuray shacbi faqaala ku yidhi waylaka waan ku canaananaya tuxadiu bimili haada waxaanoo kale aad sheegaysaa faadimu ku inkirsan yahay wuxuu le warkaasi saxaabadii cumar caaisha marwan bnulxakam oo taabiciin intaba waa kay diideen warkaas siday u qaadatay u fahamtay may ahayn gabadhaasi faadumaa waxay u baxday oo u guurtay waxay ahayd libadaayati fii lisaaniha aw khawfan an yuhjama calayha labadaasba waa la sheegay xogowyan arab carab dheereed oo dadkii iyo qaraabadii iyo dumaashiyaasheed ay ku carab dheeraatay wayla noolaan weyday meehe ayadaaba waxay tidhi akhaafa an yuqtaxama calay in laysoo weeraro oo guriga cabsidaan la joogi karin saasuu nabigu yidhi u guur maxaad caam nooga dhigaysaa gabar kasta oo la furo balqadda u dambaysana lagu furo inayna guri iyo nafaqa midna lahayn tanuu kula booday uma akhada alaswadu kafan min xasa faxasadahu bihi faqaala weylaka tuxadida bimidli haada qaala cumar waa kii yidhi laa natruku kitaab allah kitaabka ilaahay ka tegi mayno wa sunata nabiyina sala allah alay ali wasalam iyo nabigaana sunnadiisii liqowli imra'atin naag hadalkeed laa nadri aanan ogayn lacallahaa in waxaa dhici kartaba ay lacallahaa xafidad inay xifdisay oo amase nasiyad inay halmaantay aanan war u haynin naag inay halmaansan tahay inay xifdisay warkay sheegayso aan war u haynin looga tegi mayno kitaabka ilahi iyo sunnada nabiga cumar muxuu yidhi marka laha sukna wa nafaqa gurina waa leedahay nafaqana waa leedahay baa ugu fureen qaala allahu caza wajal waa ka daliilka cumar laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yatiina bifaaxishatin mubayina aayaddaas waa soo deshada guryahooda ka saarin ayaan ayaan bixin inay faaxisho aad ku aragtaan cad mooyeene oo hadalka adag iyo dacaytan iyo dagaal iyo wax saas oo kale iyo ama wax kasii weyn ayib marka cumar radi allahu canhu ardaah isaguna wuxuu daliishaday aayaddan u soo daliishaday ayaduna deliishaday oo qariino iyo kayaab iyo qiyaas iyo nas isaguna daahir ah oo nas aan ku ahayn ku caddayn iyo dalaaladiisa il aayaddu waxaba ahaato aayad qur'aana weeyaan oo qadciyu hubuut laakiin qadciyu dilaala ma aha qadciyu dilaala niqaash baa ka qoran walidaalika hal aayad baa arkaysaa in la qabsanayo oo qaadashadeeda mura laga gelinayo sababta muranka loo gelinayo in aayad quraan oo xaq alla ka timinay tahay ma ahee oo taa waa qaci oo mutawaatire waxaa laisku hayo waxaa weye dilaalada waxay tusayso fahamkaa laisku haya ah, caaisha marka faadimo way ka hadashay caaisha iyo cumarra way deliishadeen faadimona waxay leedahay laysa maxalan fi aayadda lama deliishan karo ayay ila soo istaagtay marka cumar radi allahu canhu markuu leeyahay kitaabka ilaahay ka tegi mayno faadimo kamiina tegin kitaab alle bale aayaddaasi way caddahay in loola jeedo almuallaqa dalaaqan rajciyan in loola jeedo sunnada nabiga ay ka tagtayna awey ayadaaba ku taagan sunnada nabiga calayi salaam ayadaaba ku taagan oo toos nabigu uu yidhi nafaqana ma lihid suknaana ma lihid sariix ku yahay ku cad marka waxaa weeyaan qofka caalimka ah cilmigiisu meel kastaba ha gaaree waxaa weeyaan haddana waa ka dhici kartaa khada hadda waa ka dhici karaa waxaa la yidhaahdaa likulli jawaadin kabwa ah likulli caalimin zalla marka naskaasi waxaa ku cad oo ku taagan faadon bintu qays radi allahu canha wa ardaha aayadna kama yirtid xadiidna kama yirtid bale aayadduna ayadoo u hirinaysa xadiidkana ayadoo u hirinaya xadana axmed bn xabdat adambiy qaala xadana abu daawuud sulaymaan bnu daawuud adayaalisi qaala xadana sulaymaan bnu mucaad can abi isxaaq asadii bihada isnaad naxw xadiid abi axmed can cumaar ibni rusaydin biqisatihi qisada soo mar xadana abubakr bin abi shayba qal xadana wakii xadana sufyaan can abi bakr bin abi jahab ibni sukhayr alcadawi qaala samictu faatimata binti qays baa maqlo taquulu leh ina zawja adinkeeda dallaqaha alaaan buu ku furay walam yajcal laha rasuulu llahi sala allah alay wasalam uma yeelin sugnan guri walaa nafaqa masruuf qaalat waxay tii qaala li rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi idaa xalaltu markaad xalaalood faaadanini soo ogeysiin faaadantu waan u sheegay faqadabaha mucaawiyatu waxaa soo daray mucaawiye iyo waa abujahab oo usaama binu zayd saddexdaba usaama qudhiisu khaadib buu ahaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi amaa mucaawiya lagaga tashatay mucaawiya fa rajulun tarig waa nin carada iyo asaga aan loo dhexaynin laa maala lahu baa lagugu sii fasira xoolo ma leh wa ama abujahab fa rajulun waa nin daraabun garaac badan linnisaa haweenku aad u garaacaa walaakin usaamatu bnu zayd guurso tala ahaan iyo shuurada iyo naseexada faqaalad waxay tihi biyadiha gacanteeda intay ishaartay hakadaa sidaasay tiri hakada waxaa wey waa ishaaratu taqliil wax ay yaraysanayso oo yaraynayso oo yay ishaaraysaa usaamatu usaamatu usaamaha usaamaha usaamaha ma usaame laba nin oo eh, marka usaame bnu zayd oo mawla ah oo muayman oo hooyadiisa oo madowleydna raacay mawla aha ibnu mawla usaam bnu zayd miyaa tiri arrintii bay ku celcelisay faqaala laha rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi daacatu llahi wa daacatu rasuulihi inaad iska saarto waxyaalaha kale oo alle iyo rasuulka adeecday yaa khayru khayr badan saasaa kuu fiican qaalad waxay tihi fatasawajtu waa guursaday maktabatu waan kantay markii dambe qiimihiisa iyo wanaaggiisa iyo ficnidiisa ayaa manquuri waayey bay leedahay manquuri waayey qaala waxadaanii isxaaq bni mansuur qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan athawri can abubakr bin abiljahn qaal samictu faadima binta qaysa taquulu asala ilaya zawjii ninkayga abuu camar binu xafs ibnu muqiilaha wuxuu iisoo diray cayaash ibnu abi rabiica iyo kii la socdo soo maray labadaas usoo diray weliid wa arsala maxigi alaaqii furiinkaygii buu soo dhiibay oo fariin buu gaarsiya way furan tahay wa macahu wuxuuna soo raaciyey bihamsati aasucin tamrin shan suus oo timirah wa khamsati aasucin shaciir shan suus oo qabandi ah intaan u geeyo aan galbato faqultu waxaan idhi amaa lii nafaqan miyaanan masuuf lahayn ilaa haadaa intan aad ka shaqaaqaadanaysaan waddaan mooyeen walaa actadu miyaanan ku ciddo tirsanaynin fii mansilikum gurigiinni iyo meeshii aan deganaa qaala wuxuu yidhi laa maya wakiilkii baa dhahaya qaalad waxay tihi fashadadtu calaya diyaabi darkaygii baan xidhnay waataytu rasuula allahi sala allah alay wasalam waan u tegay faqaal kam dallaqa nabiga alay slam u sheegay saasalii masruufna madihi gurigan waa laga saaraya nabiga wuxuu yidhi kam dallaqa kii kuu furay qultu alaaa saddex daqad u dambaysay qaala sadaqa run buu sheegay cayaash fariinta uu ka waday ninkii ku furay waa run sadaqa run buu sheegay laysa laki nafaqa nafaqa madiid ictadii fii beyti ibni camiki ibni maktuub gurigiisa ninkaas ku xisdirso fa inahu dariirubasar waa nin indhaha ka indhala tulqii iyaabaki markaas ka dhigaysaa cinda waftiisa kumana arkaayo faida nqadat ciddatuka ciddada markay dhammaad faadiniinii isa ogeysi qaalat faqadabanii khutaabu dhowr nin baa isoo doontay minhum mucaawiya baa kamid aha wa abujaha baa kamid ahaa faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu ina mucaawiya taribun waa nina waxba haysanin carrada looma dhexeeyo khafiifu lxaal xaalkiisa iyo gacantiisa iska yar tahay wa abuljaham minhu shiddatun adeeg baa ku sugan ala nisaa inuu ku adag yahay aw yadribu nisaa wankuu garaaca iyadoo wayar adkeed gabadhu aw naxwada haada marka garaac seegi maysid aw naxwa haada walaakin calayki waxaad aaddaa guursataa biusaama binu zayd guurso xaddaana isxaaq bn mansuur ahbarana abu caasim annabiil abdaxaaq ibni mahlad xaddaana sufyaan athawri ibnu saciid xaddaana abubakr bin abiljaham qaala dakhaltu ana wa abu salama bin cabdiraxmaan calaa faadima binti qays aan u gallay fasa'alnaha waa su'aalnay faqaala kuntu cinda abi camar bn xabs bn mugiira masalada dalaaqa iyo nafaqadii waxaas la weydiiyey ninkaas ay qabi jiray faqaraja waa baxay fii qaswati najraan najraan yaman bay ka mid ahayd waagaas hore hadda sacuudi ka mid tahay ayaa u baxay wasaaqa alxadiid binaxwi xadiid ibni mahdiy wazaada qaalad waxay tiri fatazawajtuhu waan guursaday usaan guursaday markuu nabiga ula taliyey fasharafanii allah ilahay baa igu sharfay bibni zaydin ina zayd usaan zayd wakaramanii allah ilahay baa igu karaameeyey bibni zayd ninqiimo badan oon la quurin karin oo wanaag badan ayuu ilahay oga dhigay xadana cubaydullah bn mucaad alxambari xadana abi qaal xadana shuba xadana abubakar qaal dakhaltu ana abu salama calaa faadar bn takays zaman ibni zubayr ayaan u gallay xilligii cabdullahi bn zubayr uu makiya madiinada xijaas madaxda ka ahaa amiiru lmu'miniin uu ahaa faxadatatnaa waxay noo sheegtay ana zawjaha dallaqaha alaaan baatan dalaaqan inuu ku furay dalaaqaasoo baatan gooyey oon rajxiyadamba lahayn binaxwi xadiidi sufyaan qaala waxadanii xasan ibnu cali alxulwaani qaal xadana yaxya bnu aadam qaala xadana xasan bnu saalixin can suday wasmahu ismaaciil bn cabdiraxmaan suday ismaaciil bn cabdiraxmaan can albahiy cabdulaahi bnu yasaar albahiy can faatima binti qays qaalad waxay tiri dallaqanii zawjii alaaa dalqadii u dambaysa saddexaad buu u furay falam yajcal lii rasuulu llahi sala allah alay wasalam suknan walaa nafaqa sukna guri iyo nafaqa midna sidaas wey xadiidkaasi faatima binti qays iyo khilaafka saxaabada udhexeeya iyo fuqahadii ka dambaysay markaad aragto kadib niqaashkaa kadib iyo doodaa dheer raajix iyo marjuux waxay ku xidhan tahay hadda nusuusta sidaad u kala qaadatay u fahanto xadana abu kurayb maxamed bin alcala alhamadani qaal xadana abu sam xamaad bin usama can hishaam bin curwata qaal xadaanii abi curwa binu zubayr qaala wuxuu yidhi tazawaja yaxya binu saciid min alcaas ba wuxuu guursaday binta cabdiraxmaan bin alxakam gabadhin cabdiraxmaan bin alxakama fadallaqaha waa furay yaxy waa furay fa min cindihi gurigiisina waa ka saaray waad furantahay maxbuyi facaaba dalika calayhim curwa curwa ku ceebeeyey reerkii gabadha bixiyey intay qureen ayadoo ciddadeeda u dhammaanin faqaaluu waxay dhaheen maxaad noo canaananaysaa inna faadimataba qad kharajad way baxday intii la furay qaala curwa wuxuu yidhi faataytu caaishaan u tegay faahbartuha bidalika arrinkaas iyo faadimo daliilkeedaasi ayaan u sheegay faqaalad waxay tihi caaisha maa lifaatima faatima ooma ahaanin munaasab binti qays khayrun khayr oguma jiro fii an tadkura hada alxadiid inay xadiidkaa ka sheekayso khayr ooma jiro oo masaladan ayada ah inay soo deliishatoy dadku tiraado tiagu tiraado naagta saddex lagu furay guri iyo nafaqa midna mar inay sheeg sheegto khayr oguma jiro saasay caaisha tiri dayib maxaa khayr ku jiraa marka xadiidkii saxiixa ee sariixaha hadduunu khayr ahayn marka laakiin caaisha radi allahu canha waxay leedahay waxaa khayr ku jiraa xadiidkeeda waa mu'awal oo cumuumka meesha ay saarayso khaas waa xadiid ayadu khaas ku ahaa bixideedaas waxay ku timid xoogo waxaa ku sugnaa hadal adeeg ah iyo badaa'a iyo dheer ah cabsina ayadana way sheegata waxay tiri dee iyo wixii imid soo weeraraama ka baqaayaan saas darteed baa layidhi guur marka caamka ma dhigi karto faadimana waxay leedahay maya ee cumuum buu nabigu calay salaam maa nafaqata walaa sugnaa kowgii horaba iyadoon dagaal iyo murad midna imaanin ayay nabiga calayh salaam markii inay meesheeda deganaata ay damcadayba waxaa la naga guur nabiga calayh salaamna wuxuu yihi waa sax hadal adeegeedi iyo waxaan kale arrimo ka dambeeyey bay xaddaana maxamed bn muana alcanasi qaal xaddaana xafs bnu qiyaad xaddaana hishaam can abi can faadama binti qaysin qaal qultu yaa rasuul alla zawjii dallaqanii alaaa bay ugu furay wa akhaafu waxaan ka baqa an yuqtaxama calaya in la isoo weeraro waxaa weeyaan waa xogowi ka dhexdhexay oo cabsi bay nafteeda qaala fa amarahaa wuxuu amray fataxawal way guurtay gatan waxaa haysta qolada qabta inuuna caam ahayn xadiidkan faaduma ee arrin ayada ku saabsanee darteeda guurtay cumuumka ay caam ka dhigaysana inuuna khayr ku jirin waxadana maxamed bn muana qaal xadana maxamed bnu jacfar xadana shucba can cabdiraxmaan bn qaasim can abi qaasim bn moxamed bn abubakrin can caaisha annaha qaalat maa lifaatima khayrun khayr uguma jiro an tadkura haada xadiidkan inay si caama u sheegto oo gabdhihi o dhanba ku xumbaarto qaalat tacni qawlaha hadalkeeda laa sukna walaa nafaqa hadalka ay leedahay inay joojisaa fiican maxaa yeelay arrin ayada u gaar aheed oo nabiga uu si gaara ah ugu qiinday ayay caam ka dhigaysaa waxadana isxaaq bn mansuur akhbarana cabdiraxmaan ibn mahdiy can sufyaan adawri can cabdiraxmaan bn qaas can abi qaasim bn muxamedi qaal qaala curwatu bnu zubayr licaasha wuxuu ku yidhi alam tara miyaadaan arkin ilaa fulaana bint alxakam gabadhii ina xakam aheed ee uu furay ninkii yaxya ahayn soo maray inuu dallaqaha furay zawjahaa ninkeedii zawjuhaa ninkeedii albatta oo fakharajad ay baxday ah, intuu dalaaqulbatti ku furay inay haddana baxday soo ma kadib ayagana ay dariishadeen xadiidkii faaduma fa qaalat waxay tiri biisa maa sanacat bixidda ay baxday way ku khaldan tahay baas bay ku leedahay fa qaala wuxuu yidhi alam tasmacii ilaa qowli faaduma hadalka faadumay dariishanayaane meeda maqan fa qaalat caaisha waxay tiri amaa inahu laa khayra laha khayr ooguma jiro faaduma binta fii dikri dalika xadiidkaa sheegidiisa cala alcumuumna ay u sheegayso maa anna xadiidkaa uu yahay khaas arrimo ayada u gaar ahaana sababtu ay ahayd tana marka khilaafka saxaabada u dhex maray ayna isku haystaan wallahu aclam wabilahi towfiiq